waxaanu kusoo guda jirnay asiira annabawiya asaxiixa oo qaybtii ugu dambeysay aanu ka soo hadalnay iyadoo ahayd ada almushrikiina lirasuuli sala allahu calayhi wasalam adiyadii iyo dhibtii ay gaarsiiyeen mushrikiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam darsiganna waxaan in sha allah subxaanah wa tacaala sii wadi doonnaa dhibaatadii soo waajahday almuslimuun aljamaca almuslima walfi'a almu'mina aanadak ee iyadu markaa joogta xagga iyo maka almukarama arrinka oo runtii u gogol xaari doona hijradii alxabasha oo darsiga qaabilka uu noqon doono haddii ilaahay subxaanah wa tacaala yidhaahdo dhibtii soo gaartay iyo asaaliibtii kala duunaa ay isku dayeen nimankii qoraysh in ay noocan ma ku majara habaabiyaan dacwadan iyo socodkeeda iyo sayrka ay kusii socoto ay isku dayaan si un inay u wiiqaan oo meel markaa kala dhacaan marka waxaad dareemaysaa biidni illahi subxaana wa tacaala wasaa-ishii shalay loo adeegsaday amaba ay adeegsadeen acdaa'u hada diin in ay ma aragtay ka hor istaagaan dacwadan oo ay hakad ay geliyaan wasaa-ishii shala la adeegsaday uunbaa maantana taagan marka waxaa is leedahay darsiga marka la aqrinayo toloma maanta laga hadlayaa maxaa yeele maa ashbaha alleylata bilbaarixa waalqadama bilqadam ayaad ogaan doontaa oo waxay isugu jiri doonaan dhib ku iman doona torture xagga jirkooda ama persecution waxay isugu jiri doonaan negotiations iyo wadahadallo ay samayn doonaan waxay isugu jiri doonaan iyagoo shubaha kicin doona waxay isugu jiri doonaan iyagoo dood la iman doona intuba wasaa-isha maanta la adeegsadaan arki doona biidni illahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kaatiibka idihaadu qurayshin lilmuslimiin dhibtii ay qoraysho ay gaarsiisay muslimiinta lam yaqtasir adaa qurayshin cala alitihaami albaطili wاltakdiibi alsaafiri والسخرية المرة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل تصاعد إلى ذروة العنف وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين dhibtii ay qorayshu ay u geysatay islaamka iyo muslimiinta iyo nebiga sala allahu caleyh wasalam keliya kuma koobnayn oo kuma gaabsan inay tuhmad baatila ay tuhmaan amaba beenin cad iyo jees-jees cad in ay markaa ku jeesjeesaan diinka intaa keliya kuma ekeen iyo dhibka rasuulka sal lla alay slam ay gaarsiiyeen intaa keliya kuma ekeen bal tasaacada wuxuu kor usii kacay ilaa dirwat alcunf meesha sare cunfiga ayuu gaaray violence meesha ugu ugu ugu sarayso high speak la dhihi karo ayuu gaaray wakhaasatan fi mucaamalati اlmustadcafiina min almuslimiin gaar ahaan habkii ay ula dhaqmi jireen dadku iyagu la taag daraysee muslimiinta ee maka degan meel maaragtay meesha ugu sarraysay gaareen wuxuu leeyahay kaatibka fanakalat bihim litaftinahum can diinihim way u hanjabeen say diinkooda ugaga fidneeyaan walitajcalahum cibrata lisiwaahum way u hanjabeenoo waxay ugu hanjabeen diinkaan idinka leexinaynaa cibrana waxaan idinkaga dhigaynaa darsi lama halmaamaana ayaad waxaan u noqon doontaan dadka idinka idinka soo haray walitanfasa can ghadabiha bima tasubuhu calayhim min alcadaab iyo waxay isku dayeen inay markaa ay nafisaan caradii ka haysay diinka kan markaasi waxay isku dayeen wax alla wixii cadaaba inay kala duldhacaan oo dhibaato inay gaarsiiyaan dadka muslimiinta qaala cabdullahi bn mascuud wahuwa shaahidu cayaan cabdullahi bn mascuud oo goobjooga ayaa wuxuu noo warinayaa qisadan wuxuu leeyahay awalu man adhara islaamahu sabcatun dadkii ugu horreeyey islaamkooda muujistay ee yidhi muslimiin baan nahay toddobay ahaayeen rasuuluullaahi kow wa abubakrin labo wa camaarun saddex wa ummuhu sumayatu afar wa suhaybun shan wa bilaalun lix wاlmiqdaadu toddoba toddobadaa baa waxay yidhi mas-uuliyiin baanu nahay faama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka alla maahano famanacahu اllahu bicamihi abi طaalib ilahay subxaana wa tacala baa rasuulka sal اlه alيه waslm difaacay wuxuuna ku difaacay adeerkii abu طaalib wa ama abu bakrin sow maaha famanacahu allahu biqowmih ilaahay baa wuxuu ku difaacay tolka uu ka dhashay ayaa lagaga baqan jiray idan rasuulka sal alla lay waslamna waxaa u jooga adeerkii baa ilaahay saba uga dhigay inaan lagu soo dhiiran oo si sahlan markaa rasuulka sala allahu calayh wasalam aanan markaa eh, loogu tuman sida abu bakr radi allahu canhu tol aad iyo aad u xoog badan buu ka soo jeeday qoomkaabaa marka gaashaan ahaa buu leeyahay meeshaasuu gabaasi ka dhigta marka wa ama saa'iruhum soo maa intoodii kale faakhadahum almushrikuuna faalbasuuhum adrac alxadiid intay gacanta ku dhigeen bay waxay u geliyeen ma aragtay cambuurbareedyo bir ka samaysan wa saharuuhum fi shams markaase waxay ku dhalaaliyeen qoraxda fama minhum insaanu ila waqad aataahum cala ma araaduu ila bilaal fainahu haanat calayhi nafsuhu fi اllah wahaana calaa qowmih sow maaha qof kastoo iyaga ka mida intay doonaan say doonaan bay ka yeeleen ilaa bilaal mooyaane bilaal nafsadiisuna marka yani agtiisa waxba kamayan ahayn waxba kumayan fadhin wahaana calaa qowmihi dadkiisana waxba umayan arkin oo nin la liida ayuu ahaa maxaa yeele bilaal dad dadna uma joogin meesha nebiga sala allahu alayh wasalam ximaayada uu haystay iyo abubakr ximaayada uu heli karin muusan helin faacطawhu اlwildaana waakhaduu yatuufuuna bihi shicaaba makata wa huwa yaquulu axadu axad kadib baa ciyaalka yaraa inta gacanta loo geliyey bay waxay la wareegeen magaalooyinka maaragtay maka togageeda iyo shicaabteeda ayay maaragtay ayay ayay la wareegeen wa huwa yaquulu isagoo leh axadun axad intaab axad buu ku hayay dhib baa marka la gaarsiiyey ثuma اshtaraa abu bakrin bilaala faاctaqa kadib waxaa gatay bilaal rasuulka ma aragtay abu bakr kadibna wuu xoreeyey wayadkuru curwaة bnu zubayr imaamu ahli اlmagaazi curwa bnu zubayr oo ah dadka magaazida wax ka qora duulanada rasuulka salى اllahu alيه wasalam iyo taariikhda ku salaysan wuxuu sheegaya uu leeyahy actaqa abu bakrin radia allahu canhu miman kana yucadabu fi اllahi sabcatan abu bakr wuxuu xoreeyey dadkii ilaahay dartii loo cadaabaya toddoba nin buu ka xoreeyey caamir bnu fuhayra haddaad godidna haddaad doontidna kor dhig oo sabcada ka bedel haddaad doontidna mubtada ka dhigo caamir bnu fahayrata wa bilaalun laba wa nudayrata saddex wa umu cubaysin afar wanahdiyatu shan wa ukhtuhaa lix wa jaariyatu bintu camrin mu'amil intaa waxaa xoreeyey abu bakr radi allahu canhu wa mima dakarahu curwatu bnu zubayrin can cadaabi اlmustadcafiin waxyaabaha uu ka sheegay curwat bnu zubayr markuu ka hadlayay dadka iyagoo la taag daraysto dhibta la soo gaarsiiyey wuxuu leeyahay أن abaa bakrin mara biاnahdiyati wa mawlaatuha tucadibuha waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida abubakr baa wuxuu soo maray gabadha lagu magacaaba nahdiye iyadoo mawla gabadhii mawlaha iyada u ahayd mawlada u ahayd ay cadaabayso taquulu waxay leedahay wallahi laa uctiquki xataa tuctiqi xayaatak xataa tuctaqi xayaatuk wallahi aanan ku xoraynayn xataa tuctiqa xayaatak bay leedahay waa kor marka wallahaan ku xoraynayn xataa tuctuqiki ama tuctuqiki xayaatuk markaasaa ku ged oo haddaadan kaafka meesha ka saarin nusakda qaarkood marka waxaa leedahay xataa tuctiqa xayaatak haddii nusakda qaarkood kaafka aad raacdidna xayaatu god marka xataa tuctiqaka tuctiqiki xayaatuki ilaa ay noloshaada adiga kaa xorayso wallahan ku xoraynayn faqaala abubakrin wuxuu yidhi fabikam oo meeqaad ku xoraynaysaa qaalat bikada wakada qiimay u sheegta marka intaa iyo inta qaala wuxuu yidhi qad akhadtuha wactaq akhadtuhaa anaa kaala wareego qaatay waana xoreeyey buu yidhi uma qaala linhadiyati ruddii calayha طaxiinaha markaasuu wuxuu ku yidhi war waxa kan aad aad aad ugu talagashay inaad iyada usoo shiidi taxiinka aad u waday wax yaroo lasoo shiidayay u celi buu yidhi ilaan mar haddii lagu xoreeyey qaalad waxay tiri dacnii adxanhu laha wax yar bal iska haydaa bay tiri waan usoo shiidaya waxay ii dirsatay yacni weli waxaa ku qufulan in marka la leeyahay aan usoo dhammeeyay bay tidhi wayadkuru curwatu ayضa cuduro marka wuxuu sheegayaa dahaba basaru zaniirata gabadha zaniira leeyahay araggeydii baa tegey wa kaanat miman tucadabu fi اllahi caza wajala cala alislaam waxaana ka mid ahay dadka ilaahay dartii loo cadaabay islaamkan dartii loo cadaabay fata'baa ila alislaama wax kastana waa la marin waayey oo waa ay diidda islaam unbaa ka soo haray faqaala almushrikuuna marka waxay yidhaahdeen gabadhan zaniira markii saa dhibta loo mariyey oo ay diiddo ay kaga dhegan tahay un keliya islaam islaam islaam inu ay hayso ayaa mushrikiinta waxay yihahdeen indhahana waa ay weysay ilan maxaa sida loo garaacayay maa asaaba basarahaa ila allaat waalcuza waxay yidhahdeen indhaheeda wax kale wax gaarsiiyey ma laha waxaa asiibay oo dhib gaarsiiyey labada sanam ee kale ah laatay cuzza siday wax ugu sheegaysay kuwaa baa sabab u noqday inay indhaha weyso faqaalad markaas waxay tiri kadaa ma sidaaba wallahi ma huwa kadalik ilah baan ku dhaartay waxay sheegaysa waxba kama jiraan faradda allahu calayha basaraha ilah baa aragga marka usoo celiyey yacni dhibtan diintan dhibka loo soo maray dad baa dhiigoodii daadiyey dad baa dhibkaa loo soo mariyey dad baa saa loo soo cadaabay dad baa indhaha u waayey dad baa saa loo jiiday arka dhibka ay soo mareen wa kana abu bakr radi allahu canhu yuctiqu اlmustadcafiina min raqiiqi اlmuslim abu bakr marka wuxuu ahaa kii xoreeya kii xoreeya almustadcafiin kuwa iyagu la taag daraysa oo raqiiqa dadka markaa la leeyahay yani ilan wuxuu ahaa nin ilahi subxana wa tacala dhaqaale siiyey hooda igu soo wareejiyey buu ku hayay marka dambe aabihii baa la hadlay faqaala lahu abuuhu abu qaxaafa abu qaxaafa la hadlay wuxuu yidhi low anaka actaqta rijaalan jaldan yamnacuuk haddaad waxba wax xoraynaysid maad xoraysid dadka kan raggan xoogga leh oo adiga wax ku tari kara oo garabkaaga istaagi kara maxaa islaan iyo nin aan waxba hayn yani waxba isku furan isagaba markaa u baahan in la taageero maxaa kuwa lacagtaada ugu bixinaysaa wey fabayana lahu abu bakrin anahu yuriidu bidalika wajha allahi lilmanca abu bakr meeshaaba marka wuxuu ugu caddeeyey aabihii in sababta uu dadka kan u xoraynaya ay tahay wajha allah laakiin aanu ka rabin inay difaacaan fanaزlat اlaaya marka aayaddan aanu aqrinay ee suuraة اleyl ku jirta macnaheeda waa sidaa faama man acطىa wاtaqى wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra qofkii bixiyey maalkiisa ilaahay kaga baqay rumeeyey tii wanaagsanayd oo jannadii waddadii sahlanayd baan u fududayn doonaa ilaa aayaddii la yidhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajha rabbihi alcala wala sawfa yarda abu bakr wuxuu waxaa u sameeyey dad hadda ka hor wanaag u galeen uma jawaabayn oo ma lahayn maalan hebel baa i wanaajiyey anna maantaan wanaajinaya saxan saxan ku gudmahayn say dhihi jireen laakiin waxay ka ahayd ilahi subxaana wa tacala wejigiisa wala sawfa yarda waa tan allah subxaana wa wala dib dambuuna raalli u noqon doona wqad waradat riwaayaat kahiiraة fi alwani اlcadaabi alati laqiyaha camaar bnu yaasir waahluh riwaayaad fara badan baa waxay ku soo arooreen noocyada kala duwan ee cadaabka uu la kulmay ninka lagu magaca camaar bin yaasir iyo dadka uu ka dhashay wa hiya takfii liihbaati wuquuci اlxaadiثi taariikhiyan taabaana noogu filan in ay riwaayaadka ay sugaan in dhacdaduna taariikhi ahaan ay u dhacday waqad dakara almufasiruuna ana alaayata ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan nazla fi camaar mufasiriintuna waxay sheegeen aayaddan suurat naxli ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay eh, qofkii la khasbo laakiin qalbigiisu iimaan uu ku jiro aayaddii taa ka hadlaysa camaar bay kusoo degtay ilan aayaddu waxay ahayd waa tii camaar markii inta dhib la gaarsiiyey oo la cadaabay oo layidhi diinta ilaahay ku gaalo kadibna waxa alla rabeen buu u sheegaa marka yacni si marka ugaga badbaada isagoo walwalsan buu rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka u yimid arrinkiibuu marka uga warramay wuxu yidhi yaa rasuul allah waa lay cadaaba dhibtaa baa lay gaarsiyay anna waxaan idhi waan gaaloobay kelmadda baan ku dhawaaqaya maxaa xukumkeedu yahay oo marka allah subxaana wa tacala u lehy ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facaleyhim ghadbu min allah walahum cadaabun cadiim qofkii afka un ay ka saaran tahay oo ay tahay un kaga badbaad qolyaha kan isla markaana la khasbay oo aad iyo aad loo muquuniye mushkilad ma leh laakiin qofka gaalnimada loo qabana waa ninka qalbigiisa u waasiciyey aayaddu waatay saa ahayd mufasiriintuna waxay tilmaamaan in ay ku soo degtay ninka lagu magacaabo hada saxaabiy aljaliil ee ah camaar bin yaasir ومما ناله الأذى وممن ناله الأذى في سبيله في سبيل الله خباب بن الأرت حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليخفف عن المستضعفين dadku dhibka uu soo gaaray ilaahay dartii loo cadaaba waxaa ka mid ah ninkan lagu magacaabo khabaab ilaa isagoo ordaya rasuulka sal lla alay slm intuu u yimid buu rasuul allah dhibkan baa nalagu hayaay bal ilaahay noo bari dadkan mustadcafiinta iyagu la taag daraysta oo saa loo maquuniyey in ilaahay ka faydo qaala markaasuu rasuulka sala اllahu alay slam xadiid in fara badan aad maqasheen buu yidhi wuxuu yidhi ataytu isagoo hadlaya qabaab baa hadlaya ataytu nebiya nebigaan u imid wاlxaal huwa isagoo mutawasidun cuskaday burdatan maro wa huwa fii dili اlkacbati xaalu ahaada kacbada harkeeda meel buu saa u dangiigsaday meel hoosana wuu fadhiyey waqad laqiinaa min almushrikiina shidda waqtigaan u imanayana dhib weyn baanu kala kulanay nimankii mushrikiinta ahaa faqultu markaasa waxaan idhi yaa rasuula allah alaa tadcuu lana mawaadan ilahay noo baryayn waxna lagu hay miyaadan arkayn faqacada rasuulka marka saabuu u dagiigsanaa wuu soo fadhiistay wahuwa muxamarun wajhu iyadoo wejigiisa o dhan uu casaado guduud uu noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi laqad kana man qablakum layumshatu bimashaati alxadiidi maa duuna cidaamihi min laxmin aw casab dadkii idinka idinka horreeyey waxaa shalla looga dhigi jiray yacni ma aragtay bir markaasaa lagu jeexi jiray minshaar minshaar baa lagu kala jeexi jiray hilibkiisa iyo laftiisa iyo neerfaha inta u dhexaysa maa yasrifuhu dalika can diini iyadoo dhibtaa la marinayo haddana diinkiisa kama duudi jirona kama leexin jirin wayuudacu lminshaaru taa waxaa u heleday minshaar baa waxaa laga saari jiray calaa mafraqi ra'sihi madaxiisa bartankiisa madaxa bartankiisa laga saari jiray fa yushaqu biithnayn markaasaa laba loo kala dilaacin jiray maa yasrifuhu dalika can diini taana diinka kama leexin jirin وlaytimana اllah hada اlأmra xatىa yasiira الraakibu min sancaa ilaa xadramuud ma yakhaafu ila allah ilaahayna arrinka wuu dhammaystiraya oo dhammaystiraya ilaa heer la gaaro amniga ay dareemi doonaan dadka muslimiinta iyo raqadka ay ku noolaan doonaan ninka musaafirka inuu ka safro meesha lagu magaca sanca sancaa uu aada xadramuud iyadoo ciduu ka baqanaya ayaan jirin ila allah subxaanah wa tacaala heerkaa baa la gaari doonaa bimacnaa rabbi baa amni keeni doona idinku uun sabra dadkii idinka horreeyana dhibkaa baa la soo mariyay buu rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu leeyahay areadan marka sancaa ilaa xadramo geographically waxaa loo doortay wax kale maaha meel waxa ahayd qas iyo qalaanqal iyo cunfi iyo violence uu ka jiro meelaan aamin ahayn ba ahayd oo xaaladda ilaahi subxaana wa tacaala og yahay kadib buu rasuulka sal alla alay wasalam yidhi waxaa la gaari doonaa heer labadaa meel oo maanta xaaladeedu ay sidaa tahay dadku inay saa isaga dhex safraan oo isaga dhex gooshaan iyadoo wax dhibaataana marka aanay ku iman waa arrin markaa saas oo kalea wa kaana khabaabun yacmalu xadaadan khabaab marka wuxuu ahaa nin isagu markaa birta tuma facamila lilcaas bni waail sayfan markaasuu ninka caas bin waail baa u yimid markaasuu seef u sameeyey ilan birtuu ka shaqeeyaay faijtamaca lahu cindahu maal kadib buu lacag ku yeeshay ilan maalin walba markaa sancada aan kuu sameeyo lacag baan kugu leeyahay fadahaba yataqaadaa kadibna wuu tegey waxaa yimid khabaab wuxuu raadsaday caas bin wail wuxuu yidhi ninyahow isii bal intii aan kugu lahaa xaqi aan kugu lahaa sehef baan kuu sameeyey fadahaba wuu tegay yataqaadaahu isagoo ka soo qaadanaya intii markaa u shaqeeyey faqaala alcaas caas baa u jawaaba wuxuu yidhi laa aqdiika xataa takfura bimuxamadin kuu gudi maayo shilinna kusii maayo ilaa maxamed kaga gaalooday maxaa isaga dana waan kuu shaqaynay oo lacagteeda isii xaq baan kugu leehay iyo ilaa diinkaaga aad kaga baxdid aad ka baxdid ku siin maayo faradda calayhi khabaab khabaab baa u jawaaba wuxuu yidhi xataa tamuuta ثuma tubcaث ilaa adiga aad ka dhimito lagaa soo saaro arrinkan arrinaan ka leexanaya maaha faqaala alcaas marka uu yidhi caas baa jawaabo wuxuu yidhi saakhiran isagoo jeesjeesaya biأnnahu sayaqdiihi ywma alqiyaamati min maalih waxaan ku siin doonaa buu yidhi maalkaygaan kaa siin doona yowma alqiyama sooma yowma alqiyama sheegiisa waa soo saari doonaa iyo dad baa la xisaabi doonaa ha yowm alqiyama iga sug waayahay fanaزlat alaaya aayaddan baa soo degto ah afara'ayta اladii kafara biaayaatina wa qaala la uutayanna maalan walada bal ka waran midka aayadahana ku gaaloobay yidhina waxaa lay siin doonaa maal iyo owlaad baa laysugu kaydari doonaa waa kan marka qofka marka siirada uu aqrinayo aayadaha iyo contexka ay ku yimideen iyo xaaladaha ay soo degeen baa saa isu raacsan marka aayaddan aanu aqrinno ee suuratu maryam ku jirta waqtigaa bay soo degtay wa mima yadulu calى ma laxiqa اlmustadcafiina min dulmin wagasbin liamwaalihim fadla can adaa abdaanihim arrinka kan wuxuu muujinayaa dhibta soo gaartay ama dhibka soo gaaray nimankii la taag daraysa hadday noqon lahayd dulmi hadday noqon lahayd yacni e, biliqaysasho la bilaqaysanayo maalkooda la qasbayo la fara dhufsanayo iskaba yacni iyadu sheegisba ma laha dhibka ka soo gaaray xagga jir ahaan physicalka torjarka soo gaaray oo sida bilaal iyo camaar iyo taa iska daa maalkooda iyo waxooda dhan waa la ysku dartay kama yadulu calى naqdi qorayshi lxilfi اlfuduli aladi caqadathu qabla اlislami bicaqdayni faqad arrinkan wuxuu muujinayaa burinta ay qoraysh ay buriday ay u bareertay inay buriso heshiiskii xilfulfuduud ahaa oo aan ka soo hadalnay oo ahaa qabla alislaami islaamka intuusan iman ka hor labaatan sano laba caqdi ka hor bay heshiis saxiixeen qofka madluumka in loo gargaaro in garabkiisa la istaago inaan dadka la dhicin in la isu hiiliyo heshiisaasoo kale ka saxiixnaa heshiiskii xitaa way ka soo bixi weyda maxaa caladii baa ka badatay wuxuu leeyahay kaatibka walaa shaka ana almuslimiina calaa dacfihim kaanuu yargabuuna fi اddifaaci can anfusihim waxaana shaki ku jirin muslimiinta iyadoo taag daradaa ay hayso nugeelkaana uu ku jiro inay jeclaayeen inay isdifaacaan dhibka iyagoo haysto oo haddana aanay runtii waxba aanay gacanna aanay rogi karin bay haddana waxay jeclahay inay isdifaacaan wayabdu ana almawqifa asilmiya agaada bacdahum wa khaasatan ashabaaba minhum waxaana muuqata mowqifkan silmiga islaamku marka uu qaatay nebiga sal alla lay slam uu qaato ah nabadda un hala ilaaliyo yaa hadda dagaal la gelin wakhtigeeda lama gaarin arrinkaa wuxuu aad iyo aad u carageliyey qaar ka mida ah saxaabatu rasul illahi sal alay slam gaar ahaan nimankii dhalinyarada ahaa iyagu markaa waxay jeclaysteen inay ragga iska celiyaan waxay yidhahdeen ma sugi karo marka arrinkaa aad bay runtii mayaan jeclaysan in la yidhaahdo wacrid canhum ka jeeso wacfu canhum iska cafi iska sug xataa yaatiya amrullah arrinkii baa dhibay maxaa waa nin dhalinyaro ah wuxuu rabaa shay walbaba inay two minutes ku dhammaadaan waqad ataa cabduraxmaan bna cawfin wa asxaabuhu ila nabiyi sala allahu alay wasalam bimaka cabdiraxmaan ibni cawf iyo saxaabadiisoo wada socda ayaa nebiga u yimid oo maka jooga faqaaluu marka waxay yidhahen ya nebiy allah nebi allow kunna fii ciza wa naxnu mushrikuun sharaf baanu ku jirnay dad goobaanu ahayn inagoo mushrikiina falamaa aamanaa sirna adilla markaanu rumayno iimaanka lanaga helay ayaa waxaan noqonay dad liita oo oo guna ayaanu noqonnay qaala marka wuxuu yihi rasuulka sala allahu aleyh wasalam innii umirtu bilcafwi anugu cafi baa lay faray falaa tuqaatilu lyowma maanta dagaal ha gelina maanta waqtigii dagaal lama gaarin ha gelina falamaa xawalahu allahu ila almadiina markii madiina loo wareejiyo hijrada ay dhacday oo kontekskii laga soo baxay xaaladdii ay dhammaatay amarahu bilqitaali rasuulka ilaahi subxana wa tacala marka wuxuu faray inuu dagaal galo fakafuu markaas dagaalkii dib ugaga gorteen shalan waxay lahaayeen waan dagaalamaynaa war suga waqtigeeda lama gaarin madiinaa la yimid waqtigii jihaadkaa la gaaray maya dagaal ma gelin waa meesha aayadda allah subxaana wa tacala suuratu الnisa uu leeyahay alam tara ilى اladina qiila lahum kufuu aydiyakum aqimu الصalaةa وaatu الزakاة falama kutiba calayhim اlqitaalu إida fariiqu minhm yakshawna الnasa kakhashyaة اllahi وashadda khashya waqaluu rabana lima katabta calayna اlqitaala ilى aakhir اlaaya oo ka hadlaysa waa tan la yidhi war suga war gacmaha dib u dhigta war dagaal ha gelina hadda tukada un zakada bixiya waqtigeedii lama gaarin lakiin markii waqtigii la gaare dadkiiba bay ka baqeen sida ilah uga baqi lahayn waa tan allah subxana wa tacala u leeyahy وتجمل عباaرات لعائشhaة رضي الله عنها ولعبد الله بن عمر رضي الله عنه الحالة التي كان عليها المسلمون بمكة في تلك المرحلة cibaaraad laga soo xigta caaisha iyo mid uu sheegay cabdullahi bni cumar baa waxay soo duuduubaysaa gunaadanan siinaysaa xaaladii ay ku sugnaayeen dadka muslimiinta maka markaa degana marxalada iyada xaalad aad u adag baa ahayd marxaladda waxay leedahay qaalat caaisha waqad su'ilat can alhijra markii la weydiyo layidhi ma la hijroon karaa su-aal baa la weydiiyey waxay tihi caaisha laa hijrata alyowm maanta hijro ma jirto kaana almu'minuuna yafiru axaduhum bidiinihi ila allahi tacala muminiintu waxay ahaan jireen dad iyagu markaa midkood wuxuu la baxsan jiray diintiisa ilaahay ila allahi ilaahay dartii wa ilaa rasuulihi rasuulka isagoo hadli gelinaya makhaafata an yaftina calayhi makhaafata an yuftana calayhi isagoo ka baqaya in la fitneeyo fa ama alyowm waagii hore marka hijradu way banaaneyd bay leedahay maxaa yeele qofka diinkiisu la baxsanayay badbaaduu raadinayay wuxuu raadinaya meel aamin ahoo ilaahay uu ku caabudo rasuulkan uu ku raalligeliyo ama alyowm soo maa faqad adhara allahu alislaama ilahay islaamka awood buu siiyey واlyومa yacbudu rabhu xayثu yashaa xayثu shaa maantana qofka meeshuu doono u ilahay ku caabudi karaa marka hijra ma jirta bay tiri caaisha cabdullahi bni cumarna waa kan wa qaala cabdullahi bni cumar kana alislaamu qaliila wuxuu aha islaamku aad buu u yaraa ee dadka haysta fakana arajul yuftanu fii diinih ruuxa muslimkaana diinkiisa ayaa laga fidnayn jiray ima qataluuhu wa ima yucadibuhu laba mid un bu ah ama in la dilo ama in la cadaabo xataa kahura alislaamu falam takun fitna ilaa islaamka uu ka baahay oo meel kasta uu ka gaaray oo uu awood u yeeshay kadibna fitna markaa ayaan jirin wqad baqiyat alma'saة alati yaciishuha almustadcifuuna almustadcafuuna xaadiraة fi nafsi rasuuli اllahi sal اlla alيه wasalam dhibta ay la kulmeen raggii la taag daraystay ee makal mukarama joogay waxay ahayd arrin rasuulka sala allahu alيyه waslm maskaxdiisa marnaba aanan ka bixin fakana yadcuu liman baqiya minhu bimakata biالnajaأti min almushrikiin rasuulka sala اlه alay slam ilah buu u beryi jiray qaarkii saxaabadii kusoo harta maka mukarama weli aanan soo hijroon wadalika bacda hijratihi ila lmadiina taana waxay ahayd markuu madiina usoo hijrooday ilan dadko dhan ma soo wada bixin dad fara badan baa meeshii ku hara maka joogay rasuulka sala allahu alay slm ilah buu baryi jiray in ilahi subxana wa tacala badbaadiyo maxaa yaele marka xaaladaa lagu jiro xaalad waxay ahayd un ilaahay la baryo un keliya ay taagnayd waxba aan la qaban karin gacan aan la rogan karin oo xaalad waxay leeyahy bilcafi bilcafi bilcafi hala sabro un lagu hayo وqad amara الرasuل slى الlه عليه وسلم أصxaabaه بضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم مقارعة القوة بالقوة والعدوان بالعدوان حرصا على حياتهم ونظرا لمستقبل الدعوة وإمساكا بزمام الدعوة الوليدة أن يئدها الشر وهي لا تزال غضة طرية rasuulka slى الlه عليه وسلم saxaabadiisa wuxuu amray bal inay dabdu nafsi sameeyaan o ishantaan inay sabr ay markaa ay laazimaan oo markaa isku biladeeyaan inaanay awood awood aanay ugu jawaabin xadgudubna xadgudub aanay ku jawaabin wax kala maaha arrinkaa wuxuu u sameeyey isagoo ku dadaalaya ilaalin u ilaalinaya noloshooda iyo isaga oo markaa rasuulka sala allahu alيyه wasalam aayatiinka dambe ee dacwadanu ama baaqan diineed uu leeyahay isagoo marka rasuulka sal اlه alيه wasalam indhaha ku haya oo higsanaya iyo isaga oo hogaanka u haya dacwadan iyou shalay dhalatay oo kaga baqay inay shiro markaa ku timaado wahiy laa tazaalu kadatan tariya welina waayo cusubtaho weli waayo weli ma aragtay qoyaan baa ka muuqda marka ma jeclaysan rasuulka sal اla alay slm wuxuu yidhi war tartiibsada war dagaalka joojiye war xadgudubka joojiye war wakhtigii lama gaarin wakhtiga jawaabi lahayna lama gaarin walacala almushrikiina kanuu yaxrisuuna cala muwaajahati xaasima maca adacwa tunhi amraha waxaana muuqata mushrikiintu inay aad iyo aad ugu dadaalayeen in ay la galaan muwaajaha lagu kala baxo oo dacwadan inay baabi'iyaan oo isla bal iyadoo dhanba soo gabagabeeya laakina alxikmata alislaamiyata fawatat calayhim alfursa laakiin xikmada markaa jirtay ee islaamiga ahayd oo ah markay dagaal soo qaadaan in loo kaadiyo markay weerar soo galaanna gadaal loogaga baxo markay iswaalaana loo tartiibiyo tiibaa marka waxay dhaafsiisay fursaddii marka ay raadinayeen waana marxalo ee ahamiyaddeeda markaa leh taariikhduna aad si gaara marka u xusto wa kana rasuulu sala allahu alayh wasalam yurabbi asxaabahu calaa cayni rasuulka sala allahu aleyh wasalamna asxaabtiisa wuu aad buu u tarbiyeyn jiray oo indhuhu ku hayn jiray wayuwajihuhum naxwa tawhiiqi الsilati biاllahi waالtaqarubi ilayhi bilcibaada wuxuuna u wajihin jiray xaggaa iyo in ay xiriirka ilaahay ay la leeyihiin inuu xoog badnaado ilahay subxaana wa tacalana cibaado markaa ugu dhowaadaan marka waxaan rabnaa marxaladan iyada ah intaynan guda gelin hadda waxaa laga soo hadlaa dhibaatooyin waaweyn inay meesha ka dhaceen oo saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasalam mid la dilo iyo mid la eryada iyo mid diinkiisa laga fidneeyo iyo intuba markay isugu jireen marxalad waxaan ku jirnaa laleeyahay marxalad dabda nafs yacni marxaladii maaha dacwada hoos loo dhigay dacwada markan way faaftay siyaajkii dul saarnaa waa laga saara laakiin waxaa la maraya marxalo muslimiinta iskuma filna iyaga dhan waa faraku tiris oo inta xitaa dadka raacana waxay u badnaa dad badanoo mustadcafiina oo isugu jira ma aragta dadkii addoommada meesha joogay dad fara badan aan ka dhalan qabaa'il waaweyn aanan ka dhalan dad waxay ahayn iyagu marka aanan saa ahayn marka lama gaarin marxalo iyadoo naadijo ah oo bisil oo la dhihi karo seefta ha la qaato dagaal ha la gala marxalada lama gaarin marka celcelis bay marka ku jirtaa marka marxaladan maxaa lagu mashquulinaya dadka marxaladan waxaa la barayaa tarbiya atarbiya anafsiya alcidaad annafsi ruuxii baa la tarbiyeynaya qofka iimaankiisa horta ha fariisto oo maaha laba dharbaxyo qofka markay ku dhacday inay dib u gurto maaha kowna la celin waaya maaha marka marxaladii icdaadka ahayd baa marka laga hadlaya waatan wuxuu leeyahay ثuma naزلت hadihi الآيaaت في hadihi الmarxلة الmakiya fi اlmarxalaة الmakiya aayadahan baa soo degay ayaddu maxay leeyihin yaa أyuha الmuzamilu warkan isduuduubayo nebiyow qum الleyla habeenka istaag oo salaatuleyl u istaag ilaa qaliila in yar mooyaan ka badalo nisfahu habeenka nuskiisa istaag lix sac istaag aw amasaba unqus minhu qaliilan in yar ka yarayo ilaa afar sac istaag aw zid calayhima intaa ka badi oo siddeed sac istaag warattil ilqur'aana tartiilan qur-aankana kala dhigdhig maxaa yeelay innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan waxaan kugu soo dejin doonaa ho maaragtay qowl culus waa waxyigu aad buu culus yahay waana ka soo hadan nabiga sal ly sl marka waxyuu kusoo degaya dhibka uu dareemi jiray in marka uu dhididi jiray inuu isaga dhan maaragtay xaaladiisu aanay caadi ahayn ina naashi'ata leyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiilan cibaadada habeenka la guto iyadaa qalbigana waafaqi og qowl ahaana iyadaa toosnaan badano ayadahan marka waxay ka hadlayaan salaatuleilka inuu yahay tarbiyo kaamil ah oo ninka mu'minka lagu tarbiyayn karo ruuxdiisa si loogu diyaariyo in uu markaa u babac dhigo wax alla wixii dhibaato iman doono si loogu diyaariyo in uu markaa u bambaxo mashaakilka markaa soo wajahi doono dacwadana u baahan in dusha la saarto mas-uuliyaad fara badan baa soo socda dadka la tarbiyayaa layidhi aayaddan marka maxay ka hadashay ta'muru nabiya sala allahu calayh wasalam an yukhasisa shatra min alleyli lisalaa nebiga waxay faraysaa inuu qayb habeenka ka mida uu salaad un keliya u khasiso waqad khayarahu اllahu tacala an yaquuma lisalaati nisfa alleyl aw yaziida calayh o yanqus ilaahayna wuxuu siiyey rasulka sal lla ly slm waxaa la yidhi adigu un kala dooro ama inaad habeenka nuskii aad tukatid ama intaa in ka badan inaad tukatid oo sideed sac ama inaad ka yaraysa aday kuu taal faqaama الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam waasxaabuhu macah qariiba min caam hal sano ayay salaad marka u taagnaayeen xataa warimat aqdaamuhum ilaa ay gomadahoodu marka ay ka bararaan ilaa ay gomadahooda ay ka bararaan bay hal sano salaad u taagnaayeen habeen walba waa la tukanaya markii harku meesha arrinku uu gaaray fanazala canhum fanazala atakfiifu canhum kadib waxaa soo degay aayada ka hadlay in laga fududeeyo bacda an calima allahu minhu ijtihaadan fii talabi ridaah kadib markuu ilaahay uu ogaado horena wuu ogaaya waa idhaare dadaalka dadka kan ay ku bixineen in ilahay subxana wa tacala raalli geliyaan wa tashmiirihim litanfiidi amrihi wa mubtagaah iyo sida ay u soo xayteen ay u soo xanjeersadeen inay fuliyaan ilahay subxana wa tacala amarkiisa raalli ahaanshihiisa markii la ogaaday dadaalka ay bixiyeen faraximahum rabuhum ilahay baa u fakhafafa canhu markaasuu ka fududeeyey maxaa soo degay faqaala faqra'uu ma taysara min alqur'aan wixii fududaada qur'aanka ah aayad isaga tuko laba aayadood ku tuko uma nadara ku tuko waxba isdaalinina oo ah nisfa leyli iyo amaba zid calayhi iyo ama awinqus tii iska yareeya baa la marka aayaddan dheer aanu aqrino ee suurata muzammil marka la aqrinayo tafsiirkeedu marka waa sidaa wey walaa shakka fi ana fi ana imtixaanahum meeshaas anna wey walaa shaka fi ana imtixaanahum fi hijri lfurashi fi hajri اlfurashi wa muqaawamati الnawmi wama'luufaati الnafsi litarbiyatihim cala اlmujaahada waxaan shaki ku jirin imtixaanka lagu imtixaana saxaabata rasul lah sal lla alay waslam inay gogasha ay ka tagaan oo hurdadii markaa ay ay ka fogaadaan wax alla waxay nafsaddu ay caadaysataan ay ka fogaadaan arrinkaa waxaa ku sugan tarbiye la tarbiyaynayo iyagoo lagu tarbiyaynayo inay nafsadda la jihaadaan maxaa jihaadka ugu muhiimsan oo qofka hadduu ku guulaysto wax walba uu ku guulaysan karo waa nafsadiisa inuu ka adkaado wa taxriirihim min alkhuduuci liahwaa'i الnafs iyo in laga xoreeyo in ay isu dhiibaan nafsadda iyo hawadeeda inay isu dhiibaan tamhiida lixamli zimaami alqiyaadati waالtawjihi fi caalamihim si markaa loogu gogol xaaro in ay dusha dhig saartaan yani zimaam alqiyaada yacni hogaaminta dadka la hogaaminayo inay markaas zimaamkeeda gacanta ku dhigaan caalamkan ay wajahaan id laa budda min icdaadin ruuxiyin caalin lahum waxaana shaki lahayn inaan laga maarmin in la helo diyaargarayn xagga ruuxda ah oo aad iyo aad u sarraysa waa in la helo ilaa ninkan waxaa lagu talagalay waa saxaabi inuu adduunkan hogaamiyo inuu dacwadan xambaaro inuu meelkaas uu kala dhaco nin isagaba adduunyadii weli ku dheganoo akhlada eh, ila alardi ah oo weliba adduunyadii aanan ka soo foqin sidee dad waxa ugu sheegaya way macnaheeda marka muhiim bay ahayd marxaladdan iyada waqad ikhtaarahum allahu tacaala lixamli risaalatihi wa atamanahum calaa dacwatihi ilaahay baana u doortay inay markaa risaaladiisa ay xambaaraan wuxuuna ku aaminay dacwadiisa waاtakhada minhum shuhadaءa calى الnaas wuxuuna ilahay ka dhigay dad dadka ku markhaati kaca faاlcasharaatu min almu'miniina fi hadihi اlmarxalaةi الtaarikhiya tobaneeyo oo mu'miniinta ka mida oo heerka kan taariikhiga markaan marayno kanat amaamahum almuhimaat aljasiima fi tacdiili masaari albashariya waxaa sugayey muhimaad aad iyo aad u waaweyn oo ah inay aadanaha marka ay ku bedelaan mansaarka iyo majaraha ay ku socdaan yani waa tobaneeye dad fara ku tirisa ayaa waxaa la rabaa bini aadamkan dhan hadihi albashariya taa'iha alxaa'ira oo waddo aanan haysan inay hagaan oo waddada gacanta lugta u saaraan wainfaadiha wainqaadiha min alixraafaati alkhatiira waxaa sugayay inay bashariyadii ka badbaadiyaan qaloocyada marka khatarta leh wa tasdiidiha naxwa tawxiid illah wa taacatih dadka marka inay ku wajahaan inay ilaahay keliya u waxidaan marka u hoggaansamaan waa dhowr nin ayaa la tababarayaa markii iyaga laga adkaado oo qalbigooda ay ka adkaadaan mujaahada dhas rasmi ay la yimaadaan bay bulshada inteeda kalena markaa hogaamin karaan wa hiya muhimatun muhimatun cadiimatun laa yadalicu biha ila ulaa'ika aladiina tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa wa طamca waana muhimad aad iyo aad u weyn aanu runtii u babacdhigi karin dushana aanu saaran karin ilaa dadkii ilaahay markuu ka hadlayay u yidhi waa dad eh, dhinacyadooda ay gogasha ka fogaatay wax kalena maaha habeenkii bay taagan yihiin iyagoo ilaahayna ka baqee amcna raadinaya bimacnaa wuxuu leeyahay qofka dadka dhisi kara daaciyaha dhabta ah ninka ilaahay subxaana wa tacaala dadka hogaanka uga dhigi kara waa ninka qayb ka mid a ah habeenka saacadaha ilaahay siiye oo ilahay subxana wa tacala hor istaaga nin laakiin min alleyl ilaa salaata alfajr bal salaatu alfajr ay ka tegayso lahana ummad baan wax u sheegaya amaba nin lah ma aragtay waxaana sugaya mas-uuliyad baana sugaysa haddana habeenkii isaga iyo ma aragtay firaashkaba yaa soo horkacaya la leeyahay kaasoo kale mas-uuliyad markaa ma gudan kara idan meeshan waxaa ku sugan darsi aad u weyn oo ah kulamaa salaatu leyl aad tukatid gurigaagana gacantuu kugu jira oo islaantaa ku hogaansamaysa oo ciyaalkaa ku hogaansamaya oo dadkaa ku hoggaansamaya oo dacwada ilahi subxana wa tacala kuu fududaynaya mashaakilkao dhan waad ka baxaysaa biidni illahi subxana wa tacaala waana sidii loogu oga dadkii hore waqad wasafa alqur'aanu alkariimu qiyaama alleyli waasalaata fiihi wa qira'ata alqur'aani tartiilan ay maca albayaani watu'ada ilahina markuu tilmaamayay qiyaamuleylka wuxuu ku sifeeyey salaada iyo qirada la aqrinayo tartiil kala dhigdhig baa la oo ah maca albayaani watu'ada iyadoo la caddaynayo tartiibna loo aqrinayo oo ma marka qur-aanka la aqrinayo inaad tiraahdo hore ka seexatid maaha aayad walow toban aayadood allah ka dhige shan iyo toban aayadood macaanideeda aad dhadhansatid oo aad fahamtid weli dadka iyagu aanan fahmi karin tafsiirka waxaa habboonaan lahayd inuu toban aayadood soo dhegaysto tafsiirkooda habeenkan uu ku tukado intii ilaahay kaa xifdisiinayn cala musxafka soo qaado oo ka aqri waa meesha dadka lagu tarbiyeeyo maxaa yeeley ilahay subxana wa tacala markuu ka hadlayay wuxuu yidhi albayaan watu'ada yani waxaa loo bahay inay caddaadaan wax walba tartiibna loo aqriyo maxaa yeel isagaa yidhi biannahu ashaddu waط'an wa aqwamu qiilan marka ilan qur-aanka marka habeenka la aqriyo oo dadko dhan ay jiifaan oo keliga aad soo taagan tahay oo guuxa la maqlayo oo adiga keliya noocan ma ismaqashiino ilahi subxana wa tacala ku maqlayo waa marka keliya qalbigan u waafaqayo qowlkana marka uu toosan yahay fa huwa athbatu atharan fi nafsi maca sukuuni اleyli wahad'ati اlkhalq sidaabaa marka saamayn yani xagga saamaynta ku sugnaan badan oo nafsadda uu saamaynayo maxaa habeenkani waa degan yahay khalqiguna waa ay hurdaan oo huduu baa jira xayثu takhluu min shawaagiliha وتfرغ للذikr والmunaajaati baعيida can calaaئq الdunya وashawaagil النahaar maxaa yeelay nafsaddu waxa ay ka dhex baxaysaa wax alle wixii mashquulin lahaa waxay faaruq u noqonaysaa firaaqa u helaysaa dikriga ilaahay lakoodka ilahay iyadoo adduunye iyo wax alla wixii mas-uuliyada subaxii sugi lahaa marka ay ka mashquulsantah yani ilan subaxii shaqaa ku sugaysa waxbarashaa ku sugaysa inta aad baa ku sugaysa ilmo kori baa ku sugaya mas-uuliyad baa ku sugaya lakin habeenkii adiga rabbiga rabb alcaalamiin ayaad hor istaagaysaa wabihada yataxaqaqu اlisticdaad اllaazimu litalaqi اlwaxyi اlilaahi arrinkaabuuna ku xaqiiqoobayaa isu diyaargaraynta iyo tabaabushaysiga loo tabaabushaysanayo in markaa lala kulmo ama lasoo dhaweeyo waxyiga ilaahayga ilahay isagaa marka yidhi innaa sanulqii calayka qowlan haqiila moxamedo waxaan kugu soo tuuri doonaa aan kuu soo dejin doonaa qowl aad iyo aad u culus marka nin habeenkana hurda subxina mashquulsan qowlkaa ma xambaari kara mas-uuliyaddu mas-uuliyad sahlan maaha maadaama aanay sahlanayn waxaa la leeyahay hawshu hawl sahlan maahane bal u diyaar garoob wاlqowl الthaqiilu huwa alqur'an اlkariim qowlkan adag ee la sheegaya culusna qur'aanka ilaahay waqad dahara aharu hada اlإcdaad الdaqiiqi lilmuslimiina alأwaa'ili fi qudratihim calى taxamuli acbaءi اljihaadi wa inshaaءi اdawlati bاlmadina arrinka kan diyaargarayntan dadkan la diyaargareeyey sidan daqiiq ah loo diyaargareeyey raadkeedu wuxuu ka muuqday muslimiintii hore oo ah sida ilaahay subxana wa taala awood u siiyey inay xambaaraan mas-uuliyaadka jihaadka kaga beegan dowlad islaamiya ay ka amaamudaan oo ay ka asaasaan almadiina almunawara maxaa u suurtageliyey waxaa u suurtageliyey salaatuleilka wa fii ikhlaasihim alcamiiqi lilslaami wa tadxiyatihi min ajli tadbiiqihi fii waaqici alxayaati wa nashrihi bayna alcaalam iyo siday ugu barax tireen bayna alcaalamiin siday ugu barax in ma aragtay islaamka oo ayna ugu naf horeen min ajli tadbiiqi si ay ugu tadbiiqiyaan noloshooda ayna markaa u gaarsiiyaan bayna alcaalamiina waa arrinka keenay in markaa dadka loo babca dhigi waayo oo garabkooda marka la istaagi waayo marka masaladan tilmaamayna waxay tahay ninka marka uu sidaasoo kale usoo guto hada leyl haadihi layaali uu saa usoo taagnaado waa mar keliya natiijo la gaari kara wey laakiin haddii subaxii o dhan adduunya ayna sugayso habeenkiina shawaaqil kale aan ku mashquulno oo qofkii cala aqal aanay soo harin walow cashara daqaa'iq sida salafu hada lumma ay dhihi jireen walow xalaba shaah inta ri laga lesay xitaa niyow taagnaw aan nalaga hayn qofka marka ma diyaar garoobi karo waana arrin marka muhiimaddeeda leh maxaa yeelay eh, ninka markuu noqdo eh, ruhbaan leyl uu ka mid noqdo dadka ilahay subxana wa tacala usoo taagan waa dadkii hore saasaa lagu yiqiin war subaxii o dhan adaa iska leh habeenkana rabbigay baa iska leh qaarkood waxay leyihin salafu hadihi alumma ninka suu u jiifo guriga haweenaydiisa ma ogin goor uu istaagay labadu iskama warqabaan kaana yatasallalu min alfiraash wuu ka dhex bixi jiray in yar buu istaagaa wuu ilaahay subxana wa tacaala soo baryaa wuu soo ducaystaa wuu soo laabtaa waqtigaa salaada ducada waa la ajiibaa lama soo celiyo taa ogow arrinka labaad waa maxay waxalla wixii dembi waa la tirtiraa hal mustakfira meesha daba taal arrinka kale waxay sheegeen scientifically waxay sheegeen qofka markuu sujuudsan yahay oo wejiga dhulka uu ku hayo habeenkii oo ilahay subxana wa tacala uu bariyo dhiigoo dhan baa soo garo markaas wuxuu isaga imanaya xagga iyo markaa dimaaqa qofka xifdigiisaa fiican dhiikarka aan aanan soo aadin sonkorta aanan soo aadin waxaa isugu tegaya fahmadiisa aad aad u sarraynaysa waxyaaba cajaa'ibay ka sheegeen walidaalika layla waaxida bal baroobe un bal isbuucun bal laba isbuuc fiiri qur-aanka dhan bal mar un ku tuko adaa arkaya maalintii in adduunyadan iyo waxa socdaba inaadan kala jeclayn intaa waa arrin aan u wada baahannahay innagoo dhan maaha keliya hadalka marka qof loo wajahay inuu isagu baahay innagoo dhan baa u baahan ilahi subxana wa tacala hanagu duwo lujuu'u qurayshin ila almufaawadaat waxaa la soo gaaray xoog iyo gacan baan kuu qaaday xool looga qaadi waayey nimankii saxaabata rasul illahi sal alla alay wasalam rasuulka wixii la eryada oo inta lala gala wax kasta lagu sameeyo oo dadkiisa la garaac oo saxaabadiisa la garaac markii wax lagu keeni waayo ilan cadowgii shalay iyo kan maanta oo isku mid lujuu'u qurayshin ila almufaawadaat waxay marka kan ay bilaabeen oo u magan galeen wax lagu magacaabo wada hadal aan samayno waaye aan isfahamno negotiation aan galno waa marka nin kasto nin kastoo islaamiya markii meel la marin waayo cabbaar markii inta inta laga soo weeraro markii la arkay inuusan noocama soo dabcayn ayaa waxa la ka hora negotiationka tanna waa in wax looga keena laga yaabaa arag bal negotiationka rasuulka sal alla alay wasalam wada hadalladan la furay oo round table lala gelaa la leeyahay bal rasuulka wax ma looga keenay waqad laja'at qurayshun ilaa mufaawadati abi طaalibin cami rasuuli liyakufahu can dacwatih qurayshu waxa ay bilowday in ay wadahadal la galaan abu aalib oo nebiga sal lla alay adeerkii ahaa wadahadalkaa muxuu ku salaysan yahay ajendaha negotiationka wuxuu ku salaysan yahay one point muxuu yahay liyakufahu can dacwatihi waxaan uu wado dacwadan uu sheegaya diinka kan iyo hal ilaah baa la caabuda ha joojiyo bas ajendaha wey marka qaala cuqayl ibn abi aalib wa huwa shaahidu yan cayaanin mushaarikun fi اlxadaث cuqayl oo cali bn abi aalib cuqayl ibn abi aalib iyo jacfar waa ragga wada dhasha wey oo ka ahaa kana qayb gale dhacdadan iyada shirkan meesha lagu qabtay ee meesha wadahadalku ka dhacay ka qayb gale baa noo sifaynaya wuxuu leeyahay sida u dhacda noo sheegay wuxuu leeyahay jaa'at qorayshun ilى abi طaalib qoraysh wafdi ka socda ayaa yimid abu طaalib bay u yimideen faqaaluu waxay yidhahdeen ina bna akhiika haadaa qad aadaana fii naadiina wiilka kan adeerkaad u tahay meel kastoo aan isugu nimaanoo fagaaro ah andiyadeenna buu nagu dhibay wa masjidina kacbadana wuu nagu dhibay masjidkeena fanhu cana bal naga qabo oo naga reeb ninka kan faqaala markaasuu yidhi yaa cuqayl ilan marka nebiga ma fadhiya marka shirka kan oo waxaa jooga abu aalib iyo cuqayl ayaa meesha jooga abu aalib marka wuxuu la hadlay cuqayl wuxuu yidhi cuqaylow inطaliq faatinii bimuxamed tag oo nebi moxamed sal lla alay slam ii keen yani ilan markaa isagu agtiisa nebi kamaha lakin moxamed ii keen sal alla alay wasalam cuqayl wuxuu yidhi faاnطalaqtu ilayhi nebigaan raadiyey waan u baxay faاstakhrajtuhu min kabsiyin ay beytin sagiir markaasa waxaan kala soo dhex baxay isagoo ku jiro guri yar buu dhex fadhiyey yani kabsiin in aad u aqrisid ama khaysiy sida asalka uu ku sheegay fajaءa bihi fi الظahirati fi shidaة اlxara markaas wuxuu keenay waqti duhr ay tahay oo qoraxduna aad iyo aad u daran tahay fajacala yadlb اlfay'a yamshi fiihi min shidaة اlxari alraxd markaasuu rasuulka wuxuu bilaabay marka yani kulaylka jira dartii wuxuu saanta la raacayay hooska markaa jira kulayl daran iyo waqti hiira bay ahayd oo dhaan dabagaalaha uu muuqdo xaalad aana sahlanayn bay ahayd marka saa rasuulka sal lla ly slam usoo tallaabsaday meeshu yimid falamaa ataahum qaala abu aalib markuu meesha yimid oo rasulka sal ly slm shirkii uu soo fariisay abu aalib lahadla wuxuu yidhi ina bani camik haaulaa qad zacamuu anaka tu'diihim fii naadihim wa masjidihim kuwan raggan meesha fadhiyo ilma adeeradaa ah waxay sheegeen inaad dhib gaadhsiisid oo meelaha isugu tagaan naadigooda iyo santaradooda iyo fagaarahooda iyo fagaarayaashooda iyo masaajidooda inaad masjidka ay joogaan oo kacbada inaad dhib gaadhsiisid bay sheegeen fantahi can aadaahum fantahi can aadaahum dhibka ka daa buu yidhi faxallaqa rasuulu llahi sal alla lay slm basari ila asama rasuulka marka sidaa la yidhi kadib buu indhaha wuxuu la adaa samada samadu saas u fiiriyey faqaala markaasu wuxu yidhi atarawna hada shams hadihi shams ma arkaysaan qoraxdan bal qoraxdan ma arkaysaan markaas yihahdan qaaluu nacam ha qaala wuxu yihi nebiga sal alla alay waslam ma ana biaqdar cala an adca dalika minkum calى an tastashciluu minha shucla siday idinkuba idinkugu adag tahay inaad qoraxdaa tagtaan oo aad ka soo markaa qalindaarataan oo dab ka soo qaadataan oo nuur ka soo qaadataan idinkugu adag tahay bay anna igu adag tahay waxa aan wada imishinka layla soo dara inaan ka tago taa ogaada hadalku waa kooban yahay ogo ajanduhu waa xadidan yahay jawaabtuna way xadidan tahay faqaala abu aalib markaasuu yidhi wallaahi maa kadabana bnu akhii farjicu ilaah baan ku dhaartee wiilkan adeerka ee moxameda been nooma sheegina iga laabta socda waa kan qofka mu'minka ah markuu hadaf uu leeyahay wax kasta oo la keeno mufaawadaad kasta oo la galo meel kasta oo laga soo galo si kasta oo la isugu dayo in loo sabaansabo si kasta oo loo jiito hadafkiisuu cad yahay maxaa yeele waxaa jira hal hadaf huwa hadafka waa irdaa' ullahi jala wacala mar hadduu hadafka adiga kuu cad yahay mahmaa kaanat takaalamat calayka addunya bixadaafiiriha meel kastoo laga soo jiedin waa inaadan milicsan hadalkaa markuu yidhi kadib way ku fashilmeen soo ma waqad ishtadda adagdu cala rasuuli sal lla ly slm atbaacihi bacda fashali hadihi almufaawadaat wadahadalladan lala sameeyey abu aalib ee iyadu markaa u ganaysay in nebiga sal alla alay waslm dacwada looga wiiqo markii iyadu fashilantay oo ay noqotay mid iyadu jilbaha dhulka ku dhufatay laga bilaabo waqtiga waxaa bilowday breshar aad iyo aad u daran ayaa ku yimid nabiga sal alla alay wasalam iyo asxaabtiisa waxay yihahdeen tan nama diidaha hadda annaga ka shaqaynayno maxaa marka dhacday haddana waxay isku dayeen haddana lujuءu lmushrikiina ila almuطaalabati biاlmucjizaati liihbaati الnubuwati waxay bilaabeen inay leeyihiin yow bal waa yahay tan waan waan fahmi weyna sooma waan isku fahmi weyna bal waxaan kaa rabnaa inaad noola timaado mucjizaat miracles muujinaya inaad nebi tahay hadda waxay gaartay marka arrinka wuxuu gaaray dood dooddii waa soo socota wuxuu gaaray horta scientificla noo qanci cilmiyan noo qanci wax la taaban kara noo keen maxaad haysaa miracles mucjizaad balna soo hordhig arrinka marka waa tallaabta kale marka la bilaaba akhada cinaadu akhada cinaadu lmushrikiina yaqwى walajaajatuhum tashtad madax adaygii mushrikiintana wuu sii adkaaday dooddoodina way sii darnaatay waqad araaduu ikhraaja rasuuli sal lla ly slm taxadiihi bimutaalabatihi biاlityaani bimucjizaatin tuhbitu nubuwata waxayna isku dayen rasulka sal ly slm inay madiine maka ka saaraan ayna kaga caraysiiyaan iyagoo ka dalbay oo leh keena mucjizaad la taaban karo bal nasii oo nebinimadaada horta maxaa caddaynaya waa kan marka waxaa iman doona dhowr shubahaad oo qur-aanka si duuduuban markaan aqrinayna aan u dul marno qayb walbaba waxay ku degtay waa tan tafsiirada noo sheegaysa qaala cbdullah bn cabaas wuxuu yidhi qaalat qorayshun linabiy qraysh baa nebiga waxay ku tiri udcu lanaa rabbak an yajcal lanaa safaa dahaban wanu'mina bik ilaahay noo bari oo buurtan safa la leeyahay dahab nooga dhig hadday dahab noqoto anna waan ku rumaynaynaa qaala marka wuxuu nabig sal lla ly slm watafcaluun oo ma samaynaysaan diyaar moyti inaad rumaysaan qaaluu nacam haa fadacaa faataahu jibriil fadacaahu fadacaa faataahu jibriil ilah buu baryey jibriil markiiba yimid jibriil oo socda ayaa ilahay soo diray faqaala markaasu wuxuu yidhi jibriil ina rabbaka caza wajal yaqra' calayka asalaam maxamedow ilaah baa ku soo salaamay wa yaquulu wuxuu ku leeyahay ilaahay in shi'ta asbaxa lahum safa dahaban haddaad doontid maxamedow buurtan safa la leeyahay baa dahab loogaga dhigayaa laakiin faman kafara bacda dalika minhum cadabtuhu cadaaban laa cadibuhu axada min alcaalamiin qofkii iyaga ka mida ee gaalooba kadib markii buurtan la wareejiyo dahab laga dhiga waxaan cadaabi doonaa cadaab aanan cadaabaynin axad adduunyadan degan wa in shi'ta sooma haddaad doontidna fataxtu lahum baaba atawbati waraxma albaabka towbadii naxariisan u furaya bal kala dooro rasuulka sal lla ly slm wuu og yahay qolyahan waxba inaanay ka soo baxayn dahab in laga dhigana ilaahay subxana wa tacala allaha samada ka soo dejiyey waxyigan waxba lama aha wuxuu og yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam inaysan iimaan la imanayn oo haddii arrinkaa loo sameeyo takdiibintana ay sii wadaan ayba halis u yihiin iyaga dhama dukum daamka in laga dhigo muxuu yihi rasulka sal ly slam bal baaba atawbati waraxma albaabka towbada iyo naxariista loo furo hana laga daayo qaala ibnu cabaas marka wuxu yhi faanzl allah caza wajal hadihi alaayata ilahay aayaddan buu soo dejiyay aayadda waa maxay suurat اlisra wma manacna an nursila biاlaayaati ila an kadaba biha alأwaluun waaataynaa hamuuda naaqata mubsira nagama reebin ayadaha inaan soo dirno oo buurtan safe laleeyay dahab inaan ka dhigna nagama reebin ilaa an kadaba biha alawaluun kuwii hore way beeniyeen dad iyaga ka horreeyoy aayado dalbay baa jira oo yidhi waxaan waxaan noo sameeyey wixii marka loo sameeyey way beeniyeen da kuwaanna waddadii unbay atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun waa tan ilah le waddadii unbay ku taagan yihiin wa aataynaa thamuuda naaqata mubsira ree thamuud baa waxaanu siinay hashii oo ah aayad la taaban karo oo la yidhi idinkuna waxaad leedihin kalkiinaad leedihin iyaduna kalkeeday leedahay walaa tamasuuha bisuu'in fayakhadakum cadaabun cadiim war faraha ka qaadayaan la boqon goynin kadibna ay u bareeraan markaa uu idin bacatha ashqaaha uu kooda ugu nasiibta nasiibka daran qudayr bin saalif inta tegay boqon jaray tii un bay noqonaysaa buu yidhi allah subxana wa tacaala fakamaa ana mucjizata huudin lam tanfac fi jalbi hamuuda ila aliimaan sidii nebi huud mucjizada uu la yimid aanayba wax ugu tarin niman ragg reer hamuud inay iimaanka u soo jiido faina almushrikiina min qurayshin lan tanfachum qiyaasan calaa maa waqaca min cibar taarikhi algaabira qorayshna iyagana wax arrinkaa waxay u tari yani mucjizada waxba uma tarayso iyadoo laga qiyaas qaadanaya taarikhdii hore marka tagtay walakin amaama ilxaaxi اlmushrikiina wacinaadihim istajaaba lahum laakiin markii ay ku soo celceliyeen tan way diideen tan waa lagu kala baxa markii ay haddana ka hari waayeen oy leeyihiin ilaa wa ilaa waxaan u baahnay mucjizo keen niyo meesha kaaga tegi mayno waqad sa'aluuhu aya aayad bay weydiiyeen aayadda maxay calaamad baan kaa rabnaa fa araahum alqamara shiqayn waa marka allah subxana wa tacala qur-aanka uu tilmaamayo dayaxan aad arkaysaan maanta saa noo hoosaadinayo ayaa laba u kala dhambalmay xataa ra'aw jabala xiraa'a baynahuma ilaa ay arkeen jabalu xira buurta xira la leeyahay oo marka qaybna dayax intuu u dhacay qaybna intuu u dhacay waxay ka mid tahay qisasta saxiixa saxiix الbukhaari markaa kusoo aroortay waqad shaahada الصaxaabiyu cabdullahi bn mascuud xaadiثaة shiqaaqi اlqamari bimaka ibnu mascuud baa goobjooga u ahaa dhacdaduna markay dhacaysay oo dayaxa laba qaybood markuu u kala dhacay qaybna xaggaa u dhacay qaybna xaggaa u dhacay markay ka dhacda buu yidhi waqad khallada alqur'aanu hadihi اlmucjizata faqaal qur-aankana waa uu waariyey mucjizadan iyada ah si gaara ayuu u sheegay wuxuu yidhi فقال تعالى iqtarabat isaacatu saacadii يوم alqiyama way soo dhowaatay wanshaqa alqamaru dayixina wuu kala dhambalmay wa in yarow aayatan hadday calaamad arkaan yucriduu weydiisanaan wayaquulu waxay leeyihiin sixrun wey falaanful mustamirun xoog badan jawaabta ay hayaan waa intaa un keliya waa ina ay dhacda runtii waatan wuu le wahaakada callaluu ru'yatahum liinshiqaaqi alqamari bisixr waxay marka ku ciladeeyeen oo ku tilmaameen markay arkeen dayixii oo saa u kala dilaac dilaaco kala dhambalmo laba gobol markuu kala noqday bay waxay yidhahdeen waa sixir wa kanuu yatahimuuna bihi rasuula sala اllahu عalيه wasalam rasuulkana waxay ku tuhunsaneen inuu saaxir yahay wa taxaqaqat fiihim sunaة الsaabiqiina maca almucjizaati اlxisiyaةi kama ahbara اlqur'aanu waxaa ku xaqiiqoobay dadkii iyaga ka horreeyey meeshii ay mareen oo mar alla markay arkeen mucjizo la taaban karo sidii ay mucjizada ay u muquuniyeen ay u diideen tii unbaa dhabowda wax cusub marka mar ma iman wey marka waa kan yaa daran dayaxa culayska meeshaa jira in laba qaybood loo kala qaybay adna aad arkaysa dayaxiyo haafna haafna inta ah in lagu tilmaamayo sixir buurta safana haddii laga dhihi lahaa ka waran dahab laga dhihi lahaa un sixirun bay dhihi lahayen laakiin ballantii ilahi waxay la ucadibanahu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiin taasaa ka darnayd marka walam yahbut min طariiqin صaxiixatin ana cutb marka waxaa jira meeshan marka la marayo qisooyin fara badan bay sheegaan mu'arikhiinta inta maanta aanu soo aqrino o dhan wada saxiix waxaa jira marka axdaad la tilmaamo oo ay dhahaan way dhacday axdaadta marka diintu maxay ka tiri amaba taarikhdu maxay ka tiri marka loo kuurgalo xagga naqdiga taariikhiga walam yahbut min طariiqi صaxiixaةi ana cutbaةa bna rabicata aw اlwalid bn اlmugiiraةa carada calى rasuuli اllahi sal اله alay slam curuuda min alri'aasaةi wاlmali wالzawaji wالtaطabub ma ayan dhicin duruq صaxiixa oo la taaban kara ma dhicin in cutbat bn rabiic an waliid bn mugiira intay rasuulka sal lla alay slm u yimaadeen ay u bandhigeen o yidhahdeen moxamed oma madxabiin nimaad rabtaa madaxaad rabtaa boqor waan kaa dhigayna maal baad rabtaa hanti gacantaan ku gelinayna ma guur baad rabtaa midda noogu wanaagsanoo maaragtay gabadha ugu wanaagsan baan ku siinayna ma xanuunsantaha aan ku daweyno oo kale hadalladaa dariiq saxiixa kuma kuma soo aroodin wa in ishtahara hada bayna annaas haba arrinka ha noqda ha arrin markaa ku dhex faafay oo ku caanbax dadka dhexdooda walaa yacni dalika nafya waquuci اlamri taariikhiyan arrinkan aan sheegana macnaheeda maaha dhacdadaas inaanay taariikh ahaan u dhicin way dhici kartaa lakiin bal cadama hubuutihi faqat lakiin waxaan ka hadlaynaa markii loo baxo xagga methodologically loo baxo eh, naqdiga xadiidiga marka loo baxo oo loo baxo academic ahaan la miisaamo ma ayan sugnaan lakin inay dhacdana waa suurtagal wma akthar alaxdaaث altaarikhiyata alati waqacat ثuma laa yumkinu iqamaة اladilati الصaxiixati calayha waxaa badan intaasoo dhacdooyin taarikhi oo dhacay lakiin wax daliila aan la dul dhigi karin aad bay u badan taho daliil la taaban karo kama lam yahbut waxaan kaloo sugnaanin ana quraysha caradat calayhi an yacbuda aalihatahum sana wayacbudu ilahahu sana inay quraysh u bandhigeen o yihahdeen maxamedow bal ka waran haddaan ku kaltanno sanadna ilaahaagaan caabudayna sanadna ilaaheen caabud taana ma sugnaanin kama laa yaصix ana aba jahlin اctarafa bأna almunaafasaةa bayna cashiiratihi wa bayna cabdimanaaf hiy alati dafacat bani cabdimanaaf ilى اdicaaءi الnubuwati ibtiغاءi sharafi calayhim mana ayan sugnaan in abu jahl uu ictiraafay uu yidhi yacni tartanka ka dhexeeya looltanka ka dhexeeya qabiilka uu ka soo jeeda abu jahl iyo reeba cabdimanaaf oo nebiga sal ly slm uu ka soo jeedo ayaa keentay in reebadi cabdimanaaf oo qabiilka nebiga sal ly slm uu ka soo jeeda inay nebinimo ay sheegtaan iyagoo qolyaha kan rabaan inay kaga sarreeyaan oo macnaha wuxuu ahaa waa tanuu yidhi annaga iyo quraysh annaga iyo reer bani cabdinaaf waan tartanne wax walbaba markaan isku mari weynay oo aan noqona naag to naag oo ma aragtay aan saa isu dhaaf weyne ayay hadda waxay nala soo shirtagee nebi baa naga soo dhexbaxay wuxuu yidhi nebinimo miyaan gaari karnaa wey qisaday ahayd nebinimo annagu ma keeni karno meesha arrinka hadduu gaara hana laga daayo taa marka taariikhiyan culummadu war bay geliyaan oo laba sanad waxay ku soo ororta munqatica waxaanu ka soo gudubnay dhibkii gacanta marka laga soo baxay ayaa waxaa loo gudbay haddana mufaawadaadkii oo heshiiskii iwanwaanti way suurtoobi weyday waxaa la isku dayay in laga caraysiyo la yidhaahda mucjizana tusi way suurtoobi weyday dooddaa bilaabanaysa marka mujaadalatu qurayshin doodii doodii baan u gudbaynaa waqad salaka almushrikuuna طariiqaةa aljidaali lidaxdi اlxaqi mushrikiinta waxa ay raaceen waddo lagu magacaabo dariiqaة اljidaal inay doodaan iyagoo raba inay xaqa madaxa ka burburiyaan oo ay markaa ay meel kaga dhacaan xaqii oo ay fogeeyaan faqad qaala lahum rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka allah wuxuu yidhi yaa macshara quraysh qurayshow inahu laysa axadu yucbadu min duuni اllahi fiihi khayr maalin maalmaha ka mid ah intuu la hadla wuxuu yidhi ruux ilaahay ka soo hara oo la caabudo khayr leh maba lahaba wax ilaahay ka soo hara dadku ay caabudaan oo khayr leh ma laha dhammaantood waa shar faqad calimat qurayshun ana الnasaara tacbud ciisa bna maryam wama yaqulu moxamed qurayshna marka waxay hore ula socdaan in nimanka nasaarada masiixiyiinta ay caabudaan ciise inay caabudaan wayna og yihiin nebi moxamed sal lla lay slm markuu ciise ka hadlaya inuu aad iyo aad u ammaano oo qowl xaqa uu ka sheego hadalna hadalkanna way dhegaysteen oo u leeyahy rasulka sal lla lay slm wax alla wixii ilahay ka soo haray khayr ma laha marka waxay rabaan inay yidhahdeen maxamedow wixii ilahay ka soo haray khayr ma laha soomaha la caabudahaa nasaarana waxay caabudaan ciise ciise macnaheedu waa maxay marka inuusan khayr lahayn faqala wuxu ya moxamed alasta tazcumu ana ciisa kana nabiyan soo maadan sheegin ciise waa nebi soo maadan dhihin ha wa min cibaadi illahi saalixin addoon addoommada ilaahay ka mida ah oo suuban soo maadan dhihin ha fala in kunta saadiqan haddaad run sheegaysid فإن آلهتهم lakamaa تقولون marka waxaanay caabudayaan wax adiga sheegaysa marka sharba waxa faa'iidaba male ciisaha la sheegaya marka waa marka allahu leeyay faanzla allahu caza wajal ilahay marka wuxuu soo dejiyey walamaa duriba bnu maryama mahala idaa qowmuka minhu yasiduun markii nebi ciise mahal laga dhigay qownkaaga waa tanayba duudayaanba wa hada alqiyaasu alfaasidu min quraysh qiyaaska kan ee faasidkaa wuxuu ka yimid qoraysh xaggeoda ka yimid min tashbiihi اlanbiyaءi اlmukaramiina biاlasnaami almacbudati gayri اlcaaqila oo ah inay ku shabaheen ambiyadii ilaahay uu sharfay waxay ku shabaheen asnaam la caabudo oo caqli aanan lahayn iqtada radda calayhim kadib marka ilahay subxana wa tacala radiyey marka faأnzla allahu tacala mubayina cubuudiyata ciisa lilah ilahay marka wuxuu soo dejiyey aayad uu ku caddaynayo addoonnimada nebi ciise inuu ilahi subxana wa tacala nebi addoon u yahay ilahay wuxuu yidhi in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi ciise waa addoon addoommadeena ilaah addoommadeena ka mida ancamnaa calayhi waana nicmana waan ku galadaysanay wa inahu lam yadcu ilaa cibaadati nafsi ciisena ma dhihin halay caabudo bal dacaa ilaa cibaadati illahi waxda ee wuxuu dadka ugu yeeray inay ilahay keliya caabudaan in huwa ilaa in allaha wa rabbi wa rabbiku facbuduu isagaa yidhi ilahay waa rabbigay idinkuna rabbigiin weeye ee caabuda wa sama alqur'aanu ixtijaaja qurayshin biljidaal ilahayna marka wuxuu ku magacaabay xujadan ay la timid quraysh wuxuu ku magacaaba dood wuxuu yidhi wamaa darabuuhu laka ilaa jadalan mihaalka ay keeneen wax kale uma sameyn inay dood kula gadaan un bay rabeen wa huwa almiraa'u albaatil waana dooda baailka ah xayثu kaana kaanuu caraban fusaxaa laa yakfa calayhim carab bay ahaayeen oo aad iyo aad aftahanaw ah oo luqadii garan og arrinkan oo kalena kama qarsoomi karin ina ciise meesha aanu ku jirin waxaan ciise ma dhihin hallay caabudo waxaa laga hadlayeen oo wax caqli aanan lahayn kama qarsoonayn ana alaayata ee leh inakum wamaa tacbuduuna min duni ilah xasabu jahannam idinka iyo waxaad caabudaysaan qorya naareed baa tihiin marka la yidhi hiya khitaaban liquraysh hadalkaa wuxuu u dhacay qoraysh buu u dhacayay wahum yacbuduuna asnaama laa tacqil oo caabuday asnaam aan caqli lahayn walaysat khitaaban linasaara nasaarala lama hadlayn falaa yaridu ictiraadum cala alaayati aslan wahiya limaa laa yacqil marka ictiraadkan iyo criticismka ay ku keeneen aayadda maba soo arooraya maxaa yaele aayaddu waxay ka hadlaysa waxaan caqli lahayn bidacwa ijtimaali lmasiix calayhi salaam iyagoo markaa sheegtay in ciisena gees uu ka soo gelaya marka arag waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku dayay maxay in markaa la keeno dadka muslimiinta markii muslimiinta wax kasta la mariyo ayaa waxaa leeyahay nebigiina wuxuu guursaday sagaal jir iyo lix jir waa howlaha ay wadaan shaqo kalaba ma laha wa min almujaadalaati alati ahaaraha almushrikuuna su'aaluhum can اlruux doodaha ay kiciyaan waxaa ka nebiga wuxuu yidhaha nio ruuxda nooga sheekay horta ruux maxay tahay qaalat qoraysh lyahuud qoraysh intay tageen bay yahuud la hadleen waxay yihahdeen ucطuunaa shayئa nas'alu canhu hada الrajul su-aal noo dhiiba an ninkaa soo weydiinaya faqaaluu markaas waxay lein yahuud yasaluuhu can الruux ruuxda soo weydiiya fanazlat markaas aayaddii baa soo degtay suuraة اlإsrاء wayasaluunaka can الruuxi qul الruuxu min amri rabbi waxay ku weydiinayaan su-aal ku saabsan ruuxda waxaad tidhaahdaa ruuxda marka laga hadlay spiritka ilahay amarkiisa way wma utiitu min alcilmi ila qaliil cilmiga lain siiyena waa cilmi yar bini aadam haddaati yaclamuuna ظaahira min xayaati اdunya qaaluu markaas waxay yihahdeen naxnu lam nu'ta min alcilmi ila qaliila annaga cilmi yarna lama siina waqad uutiina atawraata waman uutiya atawraata faqad uutiya khayra kaiira haddii moxamed cilmi yar la siiyey annaga cilmigeenu aad buu u badan yay mxaa ilahay towraat buuna siiyey towraatkan cilmi fara badan buu xambaarsany khayr fara badan baan gacanta ku haynaa fanazlat markaas waxaa soo degay qul low kana albaxru midaada likalimaati rabbi haddii baddanu ay ahaan lahayd khad lagu qora kelimaadka ilahay nalafida albaxru bad way la-an way dhammaan lahayd qabla an tanfida kelimaatu rabbi kelimaadka ilahay intaanay dhammaan ka hor walow ji'na bimidlihi madadan intaasoo abxor oo israacraacsan oo khadab haddii la keeni lahaa yacni cilmiga ilaahay waa cilmi aad aad u tiro badan baa la saa idinku sheeganaysaan maaha wa suuratu lisraa'i kuluhaa makiyatun suuratu lisraa dhammaanteedna waa maki wa yaxtamilu icaadatu nuzuuliha cindama ahaara aljuhuudu الجidاaل xwل الروح mرة أخرى في المdينة waxaa suurtagala in suurad suuraة الإsراء mar kale la soo dejiyey waa goormo markii dood kale ay kiciyeen almadينة منورة maxaa yeele suuraddan maki weeye haddana isla su-aashan markii madiine la tagayna way weydiiyeen marka wuxuu leeyahay kaatibka waxaa suurtagala suuraddu inay laba mar ay soo degtay ama aayaddan laga hadlayo hadda masaladan aan kaga hadlayno marna inay maka kusoo degtay oo ay quraysh loo soo dhiibay su-aasha markii madiine la tagana ee yuhuudda si mubaashara nabiga u weydiiyon o yidhahdeen ruuxda nooga hadal walaqad warada laqad warada fi lqur'aani ana mushrikii qurayshin ittahamuu rasuula اllahi sala اlla alay slm arrinkan marka laga soo gudbay bay haddana baab kala galeen waa kan arrinka saddexaad waxaa qur-aanka uu soo arooriyey ama ku soo arooray in nimanka mushrikiinta ah ittahamuu rasuula اllahi sala اllah alay waslam biakhdi اlcilmi min masaajir acjamiyatin waxay ku tuhmeen oo yidhaahdeen moxamed wuxuu cilmiga ka soo qaataa niman cajam ah oo carab aanan ahayn buu cilmiga ka soo dhuftadoo meelahaasuu ka soo aqristaa bay yidhahdeen qaala tacaala ilahay marka wuxu yhi walaqad naclamu anahum yaquluuna inama yucallimuhu bashar lisaan اladii yulxiduuna ilayhi acjamiy hada lisaan carabiy mubiin waanu ognahay inay meelaha ka sheeg sheegayaan hadal ah nebi moxamed waxaa wax baray nin cajam ah yani bashar baa wax baray nin bani aadama ah. lakiin ilahay wuxuu yidhi lisaankan ay u tiirinayan waaba acjami qur-aankan carabi buu kusoo degay ninaan carabi soo rogon karin see loo dhihi karaa qur-aanka isaga yani qur-aanka moxamed meelahaas wax ka soo qaatay masder meeshaasa u ahayd meeshaasaa reference u ahayd sidee loo dhihi karaa waa kan qisadii ay ay arrinka ay ku timid wqad bayana صaxaabiyu cabdullahi bn muslim alxadrami nin saxaabiya oo lagu magaca abdullahi bn muslim baa wuxuu caddeeyey anahu anahu kana lahum sabiyaani cabdaani yasqilaani sayf suyuuf laba wiil oo addoomaha u shaqeeya ayaa u joogi jiro seefaha markaa sameeya oo markaa iyo maaragtay ka shaqeeya yaqra'aani towraad labadan marka ee seefaha ka shaqeeya xadaadiinta birta tuma towraadkay yaqiineen waxaana la dhihi jiray humaa yasaaru khayr midna yasaar baa li jiri mise khayr famara bihima rasul lah sal ly slm huma yaqra'aani kitaaban lahuma maalin maalmaha ka mida rasuulkaa soo ag maray iyagoo fadhiyo kitaab akhrisanaya faqala almushrikuuna markaas waxay yihahdeen inamaa yatacalamu minhuma maxamed meesha usoo mara ma taqaanaan labadan wiil buu raba inu wax ka bowsado wax ka akhristo faanzla allahu tacala hadihi alaayaat markaasa ilahay aayaddan soo dejiyey wa kaana marka aayadda ah walaqad naclamu anahum yaquuluuna inama yucallimhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وhذا لسان عربي مبين و كاna يقرأaan التوراة بلسانهma labada wiil marka towraadkay aqrin jireen oo waxay ku aqrin jireen luqad iyaga ay u dhasheen وأصلهma min أهلi نجران أصل ahaan labadan wiil waxay ka soo jeedaan qolyaha نجران lagu magacaabo في حيin تذهب رiواaيaة إلى أنه min عayن التمر riواayad kale waxay tilmaamaysaa dadkan waxay ka soo jeedaan meel lagu magacabo عayن التمر وتذهب رواية أخرى ضعيفة أيضا رواayad kaloo ضaciifana waxay tilmaamaysaa إلى أna اسم الqayn الcajamiya balcaam أو yaciish in ninka kan ee birta tume cajamiga magaciisa la dhihi jira balcaam ama yaciish riwaayad kalea tilmaamaysa lakin ma xoog badna إن الرiواaيaة الصaحيiحaةa تثبت أن الرasuula صلى الله عليه وسلم mara bihi maraة waaxidة riwaayadda saxda waxay muujinaysaa rasuulka salى الlaه عليه waسلم ninka kan ama wiilashan meesha fadhiya ama ninkan balcaam la leeyahay hal mar inuu soo maray wtufiidu anahmaa sabiyaan waxayna muujinaysaa laba wiiloo ciyaala inay ahaan yaryar wa kaana yaqra'aani tawraata bilisaanihima towraadkana inay luqadooda ku aqrinayeen ee bigayri carabiya carabi waxaan ahayn bay ku aqrin jireen wاlgaalibu anaha anahaa kordhig alcibraaniyatu waxaa gaaliba inay luqada yahuudda wax ku aqrin jireen kama huwa macruufu can yahuudi اlxijaaz oo ah sida markaa la yaqaan yahuudda xijaaz degan luqo gaara ayay lahaayeen marka sidee loo dhihi karaa iyadoo nimankan luqo uu nebiga sal lla alay slm aanu fahamsanayn bay horta wax ku aqrinayeen see loo dhihi karaa marka laba nin meel birtuma ayuu intuu soo ag fariistay buu ka qaatay cilmiga kan oo iyagu markaa ah, saaniciina wax sameeyo oo wax aan aan saa wax u oqoon see loo dhihi karaa wuxuu leeyahy marka sheekha isagoo ka jawaabay walow iftaradna kaba dhig annahu jalasa ilayhima ciddati maraad dhowr jeer buu la fadhiista ka dhig kama fi riwaayati daciifa waa haddaan aanu qaadanno riwaayaadka daciifka sida kusoo aroray su-aasha imanaysaa waxay tahay famin ayna ligulaamayni yasqilaani الsuyuufa an yucallima rasul اllah sal ه alay slam nidaama shaamil اlxayaati yanbahiqu can caqiidati mugayarati lilnasraaniya siday suurtagal ugu tahay laba nin oo meeshan seefaha sameeya inay nebiga ay baraan full system oo ah nidaam buuxa oo nolosha ka hadlaya oo caqiide ka hadlaya oo totally ka duwan nidaamkii ay haysteen nimanka kiristaanka waagaa jooga say ku suurtoobaysaa waa laba nin oo saaniciina oo farsamo yaqaana ma suurtagal baa dastuurka kan maanta ilaa ay hadda dadka joogo mutacalimiinta ay la yaaban yihiin inay labadaa saacado intuu ninkan la fadhiisto nebiga sal sl intuu saacada nimankan la fadhiisto oo haddana ka soo bowsado kadibna dadku la soo shirtago yidhaahdo dastuur kaamila idin haya ma suurtagal baa uma limaada infarada rasuulu sal اla lay slm bimacrifati maa cindahuma min alcilm maxaa rasuulka sal lla lay slam keliya uu cilmiga isaga iyaga ugaga qaatay rasuulka keliya muxuu cilmigu ugaga qaatay wa ayna maalikuhumaa ibnulxadrami labadan wiil addoomay ahaayeene ninkii lahaa ibnu lxadrami min dalika cilmigan muxuu uga qaadan waayey ninkan riwaayadda noo warinaya isagaaba nimankaas soo iibsaday isagay u shaqeeyaan isagay khaadimiin u yihiin cilmiga maanu isaga u baahnayn maxaa rasulka sal ly slm kliya ku gaar yeelay waqad aamana birisaalati muxamadi sala allahu alيyه wasalam ninkan ibnu xadar mila leeyahay isaga wuxuu rumeeyey nebiga sala allahu alيه wasalam risaaladiisa wa canhu nuqila alkhabar isagaana hadalka kan laga soo xigtay ee asaxiixa ah bisha'ni ghulaamayhi annasraaniyeyn ee ku saabsan labadan wiil ee nasraaniga marka isaga u shaqeeya wahaniyun can اlqowl waxaanan u baahnayn in laga hadlo أن لا علاقة لغلامين لغلامين لغلامين الأعجميين ببلاغة القرآن المعجزة labadan wiil ee cajamiga ah ee carabiga aanan soo rogan karin calaaqo inaanay ku lahayn qur'aanka kan iyo balaaqada iyo likwinsiga uu xambaarsan yahay mucjizada leh wahiya xujat اllahi calى الcarabi الfusxى waana xujo ilaahay uu challenge kula sameeyey nimankii carabta ahaa oo ilahay subxana wa tacala hadalka u dhiibay wa calaa man carafa asraara lugatihim watadawaqa xalaawataha ilaa yowm diin iyo qof kasta ee bartay luqada carabiga asraarteeda dhadhansaday macaanideeda ilaa yowm diin waxaa leeyahy carabi meeshaa doontay ka gaare bal qur-aanka waxan u dhigma meesha keen fakayfa yakunu masdaru cajamiyin say ku suurtoobaysaa marka ninaan carabi soo rogon karin inuu qur-aanka kan markaa keeno waa masalada aan u baahanna inaan marka meel dhigno wakadalika jaadala almushrikuuna fii nusuuli alqur'aani munajaman haddana dood kale waxay ka kiciyeen qur-aankaoo tartiib tartiib usoo degay qaa'iliin iyagoo leh lowlaa nuzila hada alqur'aanu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida maxamed hadduu run sheegayo qur-aankaoo ishaysta boqol iyo afar iyo tobanka suuradood maxaa mar keliya loogu soo dejin waayo wqad bayana allahu tacaala cilata dalika biqowlih ilaahay baa caddeeyey markaas wuxuu yidhi sababta tartiib tartiib looguso lagugu soo dejinaya waxay tahay kadalika linuhabita bihi fu'aadak inuu qalbigaaga ku sugnaado qur-aanka aan ku sugno waratalnaahu tartiilan tartiib tartiibna waan u kala saarnay idan shubho walba ay keenaan waa la radinaya shubho walba ay keenaan waa la radinaya warka qur-aanka ma sii daynayo xataa waxaa noo iman doona inay leeyihiin maaragtay ma lihada arasuuli yakulu aطacam yamshi fi laswaaq rasuulka kanu intuu cuntana nala cuno guursadan suuqyada nala wareegayay see rasuul u noqon karaa wax aysan ka hadlin markaa male waqad khaasama almushrikuuna rasuula allahi sal lla ly slm fi lqadar haddana waxay kala dood kala ay dood ka kiciyeen ay kala doodeen arrimaha la xiriira qadarka wa huwa ihbaatu maa qadarahu allahu wa qadaahu wa sabaqa bihi cilmih cilmuh wa katabahu calى cibaadih fakulu ma yaqacu lahum inama huwa muqadaru fi اlazli macluumu lilahi muraadu lahu waxaa kaloo ilaahay ay rasuulka kala doodeen arrimaha qadarka ah qadarkana waa ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo wax alla wuxuu qadaray uu jaangooyey inuu cilmigiisa horreeyey inuu addoommada u qoray wax kastoo lanoo qorayna waa mu'azal ahaan buu u qoran yahay waa macluum lilahi muraad marka waxay leeyihin qadarkan horabaaba wax kasta u dhaceena moxamed muxuu rabaa fanazlat ilaaya aayad baa soo degto o leh yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu masa saqar ina kula shayin khalaqnahu biqadar xus maalin iyaga weji weji naarta loogu jiidayo la leeyahay saqara taabashadeeda iyo cadaabkeeda dhadhamiye ina kula shayin khalaqnahu biqadar e ina khalaqna kula shayin khalaqnahu biqadar wax walba qadar baan ku abuurnay waa la radiyey haddana walaqad manacat اlanafatu والكبر المشركين من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور المستضعفين من المؤمنين مثل عبد الله بن مسعود وبلال الحبشي فطلبوا من الرسول أن يطردهم انت هدنا ما كيقول يسوين هدنا واكن وحي لي ماذا كبر إي iyo santaag qobweynin iyo fajeerton oo waxay yihahdeen annaga ku dhegaysanaya maxamedow dacwo iyo diin aad adiga sheegaysa diyaar umanihi waxaan u baahannahay kow nimankan mustadcafiintaah taagta daranee liiliita meelay fadhiyaan iyo fagaare ay joogaan annaga kula fadhiisan mayno horta naga eri cbdullahi ibn mascuud xagga naga gee bilaalna saar markaad nimankaas saartid kadib baan kula fadhiisan karnaa maxaa annaga statuskan wuu sareeya socially raggaana waa rag liiliita oo maaragtay aad iyo aad downtrodana inaan wada fadhiisana majlisna wada qaadi harirkaa markiyada fanazlat waxaa soo degay walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajha moxamedow kuwan ilaahay caabudaya ma aragtay iyagoo aroor iyo galabba ilaahay caabudaya rabana ilaahay wejigiisa kuwa ha eryin waxay ahaataba ha ka dhegaysana sheekada ay wadaan bal caataba allahu tacaalى rasuulahu cindama acrada can ibni umi maktubi wahuwa yasأlhu can shayءi warasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm munsarifu ilى اlkalaami maca ubay bni khlfi fanazla cabasa watawalى an jaءahu اlأcmى ilahay subxaana wa tacaala wuxuuba ku canaantay rasulka sal sl wa tii la canaantay goormaa la canaantay waxaa u yimid ibnu umi maktuum ninka lagu magacaabo waa nin indhoola waxba aanan arkin wahuwa yas'alu can shay wahuwa yas'alu can shay isagoo rasuulka sal l su-aal weydiinaya oo leh yaa rasuul allah callimnii bima callamaka allah callimnii bima callamaka allah wixii ilahay ku bara i bar wa rasuulu llahi sal alla alay slam xaaladaa marka uu cabdullahi ibnu maktuum waa nin indhoolo ah uu saa u qaylinayo u leeyahy rasul wax bar rasuulka munsarifun ila alkalaami maca ubay bni abi khalaf wuxuu markaa la fadhiyaa wada u socda isagay nin abay ibnu khalaf oo ragga waaweyn oo quraysh oo indhaha buuxiya rasuulka sal ly slm marka wuu kohday ma jeclaysan in sheekada laga dhex galo khaasatan nimankan asyaadda madaxda buu jeclaa inuu sheekada u wado laakiin ilaahay ma cafino waxaa la yidhi fanasalad waxaa soo dejiyay cabasa nebiguu weji tubay wa tawallaa wuu jeestay an jaa'ahu alacmaa liajli an ja'ahu alacmaa kii indhoolaha markuu u yimid aayadda waa tanay rasuulka sal alla alay waslam ay canaanaysoo leedahay wamaa yudriika lacalahu yazakka maxaa ku ogeysiyey ninka kan indhoolaha inuu isagu daahirsanaan raadinayo nin jeestay oo diinkeena diyaaraan ahayn miyaad ku mashquulaysaa ninkan bay ahayd inaad marka dheg siisid oo aad u soo jeesatid waatuu rasulka sal sl markuu cabdullahi bn maktuum arka wuxuu dhihi jiray hada aladii caatabanii allahu fiih kan waa kan ilahi subxana wa tacaala isaga dartii wii canaantay waxay yidhahdeen culammada rasuulka hadduu diinka ilaahay qarin lahaa laba aayad baa la qarin lahaa aayaddanna waa la qarin lahaa cabasa watawalla oo lama sheegeen iyo aayaddii suuratu tawba cafa allaahu canka lima adinta lahum allah ku cafiye eh maxaa dadka u fasaxday diinka sidiisa usoo gudbiyey rasulka sal ly slm aayaddan ana duqaynaysaa iyo ama aniga i igelaysaa maaha sideeduu rasulka sal ly slm marka usoo gudbiyey inahu laa majaala lilimtiyaazaati fi dacwati اlxaqi bisababi اlxasabi wالnasabi aw almaali wاljaal wax markaa imtiyaazaada kala sarayna oo jiri kartaay mara marka dacwada laga hadlayo qof marka nasabkiisa iyo meesha uu ka soo jeeday iyo maalkiisa iyo jaha uu leeyahay intuba tixgelin ma laha maxaa yeele dacwadu dadku way u sameeyiin fahiya inama jaءat lita'siili الnadraةi ilى الإnsani wa bayaani waxdaة الأصli wma taqtadiihi min almusaawaati wالtakaafu maxaa le dacwada waxay u timid in markaa la ta'siiliyo nadrada guud ee aadanahoo dhan ka dhexaysa iyo dhammaantood isku meel inay ka yimideen inay wada siman yihiin iyadoo aan loo eegaynin kana caraba kana cajama kana madow kan bacad wa min huna yakmunu tacliilu shidaةi usluubi اlcitaabi aladi wajahahu allahu tacala lirasuulih lilاhtimaami اlkabiir aladi adharahu liubay bni khalafin cala xisaabi istiqbaalihi libni umi maktuumin الضaciif meeshanba marka waxaa ka muuqanaya in yani iyada reason u keeni karta in usluubka daran usluubka daran marka lagu loo wajaho nebiga sala allahu alay waslm lagula hadlo waana wax kala maaha waana waxaa lagu haystay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ihtimaamka weyn iyo daryaalka macnaha ahamiyadda weyn ee uu siiyey ninka ubay ibnu khalaf iyadoo meesha uu joogo nin lagu magacaabo ubay ibnu maktuum waxaa ula jeedaa ibnu umm maktuum oo daciifa ee rabay in la dhegaysto ilaahay subxaana wa tacaala marka hadalkaa kulul buu nebiga sal lla alay slam u jeediyey fabnu umi maktuum soo maaha ninka ibnu maktuum oo dadka quraysh iyo status ahaan marka laga hadlay nin daciifa u muuqday yurajaxu fii miisaani alxaq isaga ayaa la arjaxinaya marka xaqa laga hadlayo calى lmi'aati min amhaali ubay bnu khalaf boqolaalo oo um, ubay bnu khalaf oo kale ah meeshay doonaan ha ka soo jeedaanoo nasab iyo wax walbaba u muuqday inay dadka ka sarreeyaan ubay muktuum baa kaga leh maxaa yaele waxaan ka hadlaynaa islaam taqwa ayaa dadka lagu miisaamaya waqad jaadala almushrikuuna arrinka haddana way ka dhammaadeen haddana dood kale kiciyeen dood labadan intan baan ku dari doonaa in sha allah waqad jaadala almushrikuuna fi caqiidati اlbachi faakharuu fiha aljadal haddana waxay ka doodeen dadka markay dhintaan isu soo saaritaanka dambe dood aad iyo aad u dheerna way ka bixeen masaladan iyada oo waxay aad iyo aad u gariibsadeen nin dhintay lafa baaliyoobay oo baaba ciiddu ay laqday in dib dambe ruux inta loo soo geliyo lasoo nooleeyo faina caqliyatahum lam tattasic ila tasawur اlxayaati bacda almowt caqliyada iyo mentalitigooda mayan xambaari karin inay tasawuraan ama ma aragtaa ay ay fahmaan inay nololo ay ka dambayn doonto inay ma aragtay dadku in dadku ay dhiman doonaan dhimashaduna ay nololo ka dambayn doonto ma fahmi karin kama xaka alqur'aanu calaa lisaanihi sidii qur'aankaba uu kaga hadlay ama uu u tilmaamay markii iyagu ay sheegeen walakin hada laa yanطabiqu calى اlbacdi minhum mila umayata bn abi salt lakiin arrinka kan marka laga hadlayo bacfiga inay dafireen lama dhahayo mushrikiinta o dhan saabay ahaayeen oo waxaa jira dad sidii umayata bni salt ninka leeyahay isagu ma dafirsanayn bacثigu u ogolay in lasoo saari in lasoo saari doono xayثu yadulu shicruhu calى iimaanihi biاlbacثi wاlآakhira ninkan tixda dheereedo gabayga uu tiriyey ayaa tixdaa waxaa ka muuqata in uu garowsan yahay ama uu qirsan yahay inuu issoo saaris ay jirto marka ninkaa masalada waan ka saarayna oo gabaygiisi ninkii markaa dib ugu laabta wuxuu tilmaamaya macno ah waan ogahay in ilahi subxana wa tacala dadka uu soo saaray macnaha saasoo kale u tilmaamaya marka waxaan leeyahay aidaa mitna wa kuna turaaban wacidaaman ayna lamabcuuثuun bay lahaayeen markaan dhimanno oo ciid aan noqonno oo lafa baaliyoodo aan noqonno miyaa dib laylana soo saari doonaa xayثu jaءa alcaasi bnu wa'il bicadmin baalin ilaa rasuli lahi sal lla alay slam ninka caas baa wuxuu la yimid laf baaliyoodo burburtaba u keenay rasulka sal lla ly slam fatasa'ala saakhiran isagoo jeesjeesi u weydiiyey wuxuu yidhi in kana allahu yabcaثu hada alcadma albaali wallah waa cajiib haddii laftan saa u burburtay ilahay dib damba usoo noolayn doona faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay waslam rasuulka allah wuxuu yidhi nacam haa waa la soo saaraya yabcaثu allahu hada ilahay wuu soo saaraya ثuma yumiituka adna waa ku dilaya ثuma yuxyiika haddana wuu ku noolaynaya ثuma yudkhiluka naara jahanam haddana jahannama lagugu tuuraya buu yidhi inta waa laisugu kaa dari doona ogow fanazlat اlaayaat marka aayadahan baa soo dego ah awalam yara اlinsaanu ana khalaqnaahu min nطfa faida huwa khasiimu mubin aayadaha ugu dambeya suurat yaasiin insaanka ma waanu ogeyn inaan ka abuurna nuطfa aan ka abuurna candhoof meni markay marada gaarta layska dhaqo waa kan faaidaha khasiimu waa nin doodaya buu leyahy ilaa aakhiri suura marka jumladdan markaa aqrinaysa waqad jaadala almushrikuun kama xaka alqur'aanu ilaa laga gaaray idaa mitna waa jumla muctarida wey hadalka marka wuxuu ka socdaa faina caqliyatahum lam tattasic ilaa tasawuri اlxayaati bacda almowti xataa jaءa alcaas saasay isugu xihantah inta udhexaysa hadalka waa soo kala dhex oo umay ibnu salib wlam yakun ahlu maka yactarifuuna bcaqiidaة الnubuwati nafsiha ila اlxunafaء almuwaxidiin wahum qilaة qaliila dadka maka degan marka nebinimo oo dhan ba maba ictiraafsanaynba ilaa rag yar oo diintii baqiyat addiyaana alibrahimiya haystay oo farakutiris ahaa lidalika kanat muwaajahaة linubuwati muxamadi saakhiraة maliئaة bالraybati kama fi اlaaya saa darteed bay muwaajahada ay muwaajaheen nebiga sal ly sl nebinimadiisa jesjes fara badan baa ka buuxay wtan qur'aanka uu leh wma manaca الnaasa an yuuminuu id ja'ahum اlhuda ila an qaluu abacث allahu bashara rasuula dadka wax kale hanuunka kama celin markuu hanuunka u yimid waxay keliya la soo taagnay ilaahay miyaa hadda bini aadam rasuul nooga dhigay waqad tajaadala ثalaaثaة min almushrikiina baynahum cinda albeyt اlxaraami xawla ixdaa صifaati اllahi wahiy samc saddex nin oo mushrikiinta ka mida ay iyagoo jooga beytka ilaahay beyt اlxaraam bay waxay ka doodeen صiفo ka mida صiفaatka ilahay tilmaamayaasha ilahay صifaةu الsamci bay ka doodeen ilahay wax maqlaa fa man aثbataha qaar baa sugo yidhi ha wa minhum man ankaraha qaar baa dafiray fanaزlat اlaaya aayaddan baa soo degta wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum maydaan ahayn kuwa iska qarya inay maalin un idinku markhaati kacaan maqalkiina aragtiya iyo aragyadiina iyo harag iyo maaragta duubka markaa ilahay haragga u idiin sameeyey ay anahum ma kaanuu yakfuuna can xawaasihim acdaa'ihim almacaasi bimacnaa xawaastooda dareemayaasho dareemayaashooda iyo xubnahooda macaasida kama qarin jireen alati yartakibuunaha alati yartakibuun ay ku dhici jireen maxaa keenay liictiqaadihim ana allaha tacaala ana allaha laa yaclamu jamiica ma yafcaluun waxay ictiqaadsanaayeen in ilaahay aanu la socon wax alla waxay samaynayaan marka saa darteed baa allah subxana wa tacala aayaddan soo dejiyay suurata fusilad iyadana waad fahmaysaa sabab nuzuulkeeda walamaa nazalat ilaaya weli doodooda way socotaa marka oo ah qaybta ugu dambaysa insha allah alif laamim gulibat الrumu fi adna اlأrض whm min bacdi galabihim saygalibuun fii bidci siniina lilahi اlamru min qabli wa min bacd aayaddaa markay soo degto oo macnaheedu u yahay ruum waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka meeshiisa dhow baa looga adkaaday wa hum ruumna min bacdi galabihim markii laga adkaada kadib sayaglibuun iyagona way adkaan doonaan mar kale fii bidci siniin sana yar un ha loo qabto aayaddan marka waxay tilmaamaysaa waatan uu noo fasirayo kaatibku wuxuu leeyahy waqacad mujaadala dood baa waxay dhex martay bayna abi bakrin wاlmushrikiin abu bakr iyo mushrikiintaa dooday maxay ka doodeen xawla alxarbi bayna aلruumi wاlfurus dagaalka dhex maray niman romaan la leeyahy ruum ah iyo niman furus ayaa dagaalamay markay isqabteen wa kana almuslimuuna yuxibuuna an yantasira aruumu liannahum nasaara muslimiintu marka waxay jeclaayeen ruum inay guulaystaan iyagay u hiilinayeen maxaa yeele waa nasaara waa dad diin haysta وكان عاطفة caatifatu مع maca alfurus mushrikiintuna waxa ay u hiilinayeen oo ay caatifadooda ay raacsanayd nimanka furusa limaada liannahu mujuus maxaa la waa mujuus waa dadaan diin haysan oo dab iyo geed caabuda wa ahlu awthan waa dad asnaam caabuda arag meesha xataa hiiladu meeshay ka soo geli karto yacni nasaara ayaa markan la soo xejistay maxaa yeele wax kale maaha cala waa dad diin haysta kuwana waa mujuus marka abubakr iyo gruubkii muminiintan waxay la safan yihiin room furus waxaan la jeedaa nimankii mushrikiintan waxay la safan yihiin furus dooddaa markay dhex martay faraahana abu bakrin calى اntisaari الrumi khilaala hamsa sanawaati birihaanin wadalika qabla taxriimi الrihani fi اlislam abu bakr baa yidhi sharad baan idinla dhiganaya waa rahan rahan baan dhiganayaa in ay ruumaanka uu guulaysan doono arag kubad cag maaha waa muhiim wey rahan baan dhiganayaa shan sano gudahood ha loo qabta buu yidhi marka rihaantan wuxuu tilmaamayaa sheekha waa inta aanan islaamka aanu taxriimin waagi hore bedka waa la ogolaa kan baan sharadkaan dhigana waa intuu islaamka taxriimin ka hor marka abubakr wuxuu yidhi anna sharad baan idinla gelayaa ama rihaan baan idinla gelayaa shan sano gudahood in ay ma aragtay ay guulaysan doonaan nimanka romanka ah wa yu-ayidu xisaabu siniina aw arihaan ana arihaana jaraa fi bidaayati marxalati اljahri bاdacwa marka la tiriyo sanad ahaan loo tiriyo waxaa muuqata yani shanta sano uu tilmaamay in arrinkan rihaantan abubakr iyo nimankan dhex maray in arrinkaa uu dhacay dacwadu markii ay ahayd marxalatii jahriga markii la gaaray walaa budda marka ana farxaة اlmu'miniina biintisaari الrumi kanat kabiira waxaan shaki lahayn ama yani aan laga maarmin farxada ay farxeen dadka muslimiinta ay ku farxeen markii ruumaanka ay guulaysteen aad bay u weyneyd maxay u farxeen lima fiiha min ta'yiidi اlqur'an maxaa qur'aanka ayiday wakhudlaani اlmushrikiin mushrikiintana iyaguna sharad bay ku jiraan oo waxbay dhigteen oo iyagaa la hoojiyey fadlan can intisaari ahli kitaabi cala lmajuus arrinku marka ma taagnayn mujuus iyo ahlu kitaab baa isqabta ahlu kitaab baan anuu la jirna arrinka ma ahayne arrinka wuxuu taagnaa qur-aankaa sheegay qur-aanka mar hadduu sheegay qur-aankan garabkiisa taagannaha wey bal qad aslama unaasun kaiiru cala ahari dalik dad fara badan baana kusoo islaamay arrinkaa markuu dhacay arag waxay ka mid tahay mar kale oo la dhiganayo maaragtay sha'ni kale aan sahlanayn qur-aanka wuxuu leey gulibat الrum waa laga adkaaday wa hum min bacdi qalihim sayaglibuun iyaguna way adkaan doonaan fii bidci siniina shanta sana abubakr uu tilmaamay sidii baynu u dhacday marka muslimiinta waxay ku faraxsan yihiin min naaxiya waxay ku faraxsan yihiin mar qur-aanka ayaa taageeray oo waxay ku faraxsan yihiin aayadda qur-aanka ayaa sideedii u dhacday oo arrinkaana waxay sabab u noqotay dad fara badan inay maxay soo islaamaan waxay ku faraxsan yihiin sida ilaahay subxana watacala nimanka mushrikiinta garabkooda kaga baxay taasay ku faraxsan yihiin ee arrinku ma taagna annaga maadaama ahlu kitaab ay yihiin annagana waa la safaran arrinku ma taagna waxay ka mid tahay sida ilaahay subxana watacala diinkan marka u badbaadinayo ina muraaqabaة alawdaaci khaarij aljaziiraةi alcarabiya muhimaة libaladin tijaariyin ka makata in la ilaaliyo awdaacda situationada ka jira e, khaarij aljaziira alcarabiya outside arabian penanzela marka laga baxo aljaziira alcarabiya muhiim bay ahayd muhiimna waxay ahayd waddan maaragtay beled tijaari ah commercial eh, ah oo oo sida maka oo kale muhiim bay ahayd khaasatan ashiraaca bayna aqwى duwali اlcaalam yowmaidin maxaa yaele gaar ahaan looltan baa wuxuu ka jiray waxaa looltamay waagaa duwal alcaalam kuwa ugu xooga waaweyn oo maanta ay dhihi jireen maaragtay waagaas alqodbiya dawliya iyagaa haystay ama super powerska waagaa ka jira waxay ahayn alfurs wاroom kuwa baa isku haysta marka kama ana nubu'aة الqur'ani kana tushciru اlmu'miniin biأhmiyati mutaabacati التطawuraati الsiyaasiyati khariji bilaadihim maaragtay qur-aanka wuxuu ka hadlana arrinkaa waxay muslimiinta daraysiinaysaa inay muhiim ay tahay inay la socdaan isbedelada siyaasadeed ee ku imanaya adduunka meesha aad joogtid keliya ha la soconina caalamkana waxa ka socda inaad la socotid ilan qur-aanka arag wuxuu ka hadlayaa qadiya siyaasiyu ka hadlaya qadiya juqraafiyu ka hadlaya qadiya taarikhiyu ka hadlaya qadiya military buu ka hadlaya bimacnaa ha ku koobnaan un keliya afartan oo la soco waxa hareeraha ka jira wey bal wa fiiha maa yu'mar yarmusda ilى waxdati mowqif اlmuslimiina biاllah amaama alwathaniyati wاlilxaad bal waxaaba ku jira wax tilmaamaya muslimiinta isku duubsanaantooda isku duubnaantooda inay hal meel ka soo wada jeestaan markuu arrinku uu taagan yahay wathaniyo ilaahay waxaan ahayn hala caabudo wاlilxaad oo atheism ilahay hala dafiro markuu taagan mundu an kana almu'minuuna qilatan mustadcafatan bimaka waa waqti muslimiintu ay dad yarna ahaayeen lana taag darisay oo maka joogaan le isku duubnaada hal mowqif odayaasha waaniyadda ilxaada mowqif ka wada qaata hareerihiina waxa ka dhacayna dhegta u fura indhahana u fura yuusan noqonin muslimku mid isagu ka dhacsan waaqaca iyo xaaladda marka hareerhiisa ka jira ina aljadala saakhina doodan kulul ee dhex martay nebiga sal alla alيه wasalam iyo mu'miniinto jaaniba iyo nimankan mushrikiinta yuwadixu jaaniba aakhar min alcalaaqaati bayna almuslimiina walmushrikiin wuxuu caddaynaya jadalka calaaqaadka ka dhexeeya muslimiinta mushrikiinta waqad tasaacada alcunfu maca alayaam violensigan wuu sii ziyaaday maca muruuri alayaam faasbaxa almuslimuuna fi xaalati intisaamin taam can almujtamici almakiy tuxiitu bihum alnadaraat algaadiba walأlsun alshaatima walaydi almuctadiyatu bianwaci alcadaab muslimiintuna marka way ka dhex baxeen bulshada inteeda kale ma ka deganeed maxaa yeele saa waxaa usoo dhooray indha markaa caraysan carab carabo markaa caytamaya iyo gacmo xadgudub un la soo taagan muslimiintu marka waxay noqotay inay isolate somehow noqdaan oo dadka ka dhex baxaan ilan in si xun loo fiiriyo in la tuuriyeeyo in la eryada markay gaartay lidalika saara maqaamu اlmuslimiina fii makka gayatan fi الsucuuba saa darteed ba muslimiintu waxaa aad iyo aad u adkaatay inay maka deganaadaan wa min huna jaءa التafkiiru bmakani aamin yuhaajiruuna ilayh meeshaaba marka ay timid fikradda ah in ay ku fakaraan meel kaleo aamino loo hijroodo wa kaana tawajuhuhum اlأwalu naxو alxabasha meeshii ugu horraysay u jehisteen waa marka xabasha marka intan o dhan waxaa loo soo dharaandiriyey gogol dhacan ay u ahayd in la tilmaamo kadib markii jawgu sidaa noqday wax walbaba uu noqday ma aragtay wax aanan isku aadanayn muslimiintu sha'nigooda meel xun uu gaaray oo markay meel maraana si xun loo fiirinayo markii ay gacan taagaan la kawinayo markii hadal sheeg is la caynayo markii xaalad walbaba albaab walba uu is soo xiray ayaa waxaa la gaaray alhijraة ilى اxabasha oo ah darsiga soo socda wailahuna wbilahi towfiiq